بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جلسadan waa tii saddexaad oo ku saabsan risaaladii xukmu taqniin الشhaريعة الإسلاamiية xale waxaan ku istaagnay waqtigu nooga dhammaaday fitnadii taqniin الشhaريica inay baaba'day bacda dowla maxaa la yidhaahdaa cabaasiya inay istaagtay oo joogsatay kabacdan la soo nooleeyey oo soo noolaysay dowla cusmaaniya fii aakhiri xayaatiha fii aakhir mulkiha inay soo noolaysa saa daraadeed sheekh wuxuu ku yidhi uma khamadat way dantay oo way baaba'day haadihi alfitnatu waa fitna wey in diintii la yihahdo hala qodobeeyo hala magayseeyo oo ha lagu soo ururiyo buug yar la yidhaahdo waa fitno wey diintii halaga tago wey haadi fitna buy xataa axyatna intay ka nooltay adowlat cumaaniya fii awaakhiri milkihaa mulkigeedu waqtidii ugu dambeeyey wey faasdarad waxay soo saartay wey sanadku marku waa kun laba boqol siddeetan iyo lixdii hijriyada majallat alaxkaam alcadliya bay soo saartay wey mutadaminatan iyadoo kulansatay majaladaasu jumlatan duuduubyo iyo rubciya kulubsatay bay kulansato min akaamin akaana weeye akaam albuyuuc akaam albuyuuc baa ku jirtay wadacaawa wax isku sheegashada ku jirtay dacwooyinka iyo dadka khusuumaadka ku jiray walqadaa'i waxaa la yidhaahdaa calaa hay qawaaniin tatala'amu kamaa yadacuuna maca ruuxi lcasri walqadaa'i macnaha ku xukumid weeye walqadaa ku xukumid calaa hay-ati alqawaaniin qaab iyo waxay u socotay ah qawaaniin walqadaa calaa hay-ati qawaaniin bay u oo tatala'amu maxaa u cuntamaysa oo la socon karta weeye kamaa yaddacuuna siday sheeganahayaan maca ruuxi اlcasri ruuxda iyo macnaha iyo ilbaxnimada la jaan qaadi karta marka qaab waxay dhaheen hayata calaa qadaa hay-at اlqawaaniin aanu dejinno casriga iyo waktigana ha la socoto nimanka saasay ku anducoodeen oo sheegeen calaa maa yakhtaaruunahu waxay dooranhayn ayagu calaa maa yakhtaaruunahu waay dooranaysa weeye dowladdu waxay dooranayso calaa yakhtaaruuna dowladdu waxay dooranayso oo min almadhab alxanafiyi faqad madhabka xanafiga basow ee dowla cusmaaniya dowla xanafiya ayay ahayd dowla xanafiya ayay ahayd taa yahay ay xagga dariiqadana caqadigana waa niman intooda badan aaminsan maxaa la maa turiidiya ay ahaayeen xagga tasawufkana niman naqshabandiyiina oo qariban oo dilaawayaal ah aad u qariban oo qabuuriyiina ayay ahayn taa mid la ogyahay hawlaha ictiqaadka iyo mabaadi'da iyo waxaan hadda ay sameeyeen iyo hawlo kaloo badan waa wixii nimankii maxaa la yidhaahdaa culamaau najdi dacwa najdiya waxay u cuskadeen weye oo hilfaa u qaadeen ayay ka mid tahay weye minhaa masaladaana ka mida minhaa waxaa ka mida muwaalaad baa ka mida minhaa waxaa ka mida ixyaa wanashri dacwata ila alqubuur walawliya ayaa ka mida hawl badanoo noocaasa ah ayay maxaa la yidhahda ku dhaceen oo la ogyahay wey laakiin hadda waxay ku gacandaxoodaan oo ku oy dhahaan maxamed cabdiwahaab maxaa la yirahda waxba kama wada maxamed cabdiwahaab waqtigiisii muxuu maxaa la yirahdaa uu ku mashquulaaba nin dagaal ku jiro maxaa la yirahdaa dhinacay laga taagan yihiba laakiin baashu markii dambe way baahday raggii joogo culummada ah oo ardadiisii iyo awowyaalka u ahaa ma barbarin bahasha waxaa wey beerka ku dhuftay wey calaa maa yakhtaaruunahu waxay dooranayeen ayagu min almadhab alxanafiyi faqad madhabka xanafiga basayna ka dooranahaya majalladan waxay ku dhisan tahay madhab alxanafi faqad bay ku dhisan tahay wey wa nadari ayadoon loo eegayn weeye wabiqadri nadarin ayadoon loo eegaynin waxa majalada ku qoran in kaana raajixan aw marjuuxan majalada waxa lagu qorahaya iyo qowlka lagu qorahaya masalada lagu qorahaya ma raajix baa oo ma ayada xoog badan min xayu adilla iyo min xayu maslaxa mise maxaa lee waa marjuux waa laga xukmay waa daciif midna u fiirin mahayaan wax ayagu ay doonaan oo ay doortaan ayay madhabkii xanafiyada laftiisii bay kala naashnaasheen oo kale kala magaciiseen oo kala tuurtuureen ay uma alzamat way ku laaimisay ukuumaddu uma alzamat اukuma dawla dawla noo soo hormartee uma alzamat dawlatu dawladdu waxay ku laasimisay wey almaxaakima biha ayada in wax lagu xukumo maxkamadii baa la keenay ayadaa layaha lagu xukumo sanadku markuu ahaa caami kun laba boqol sagaaan i saddexdii w sagaaan i saddexdii manaa bay hawshaas sameeyeen wey wasaarad way ahaatay weeye haadihi wasaara wa ahaaday haada taqniinu qodobayntan wuxuu ahaaday fi majalai madkuurati wuxuu ahday wasaara hada taqniinu fi majalai madkuura taqniinkan iyo qodobayntan fii majalai madkuurati ku qora majalati axkaam alcadliya wuxuu noqday darakata uulaa buu noqday wey jaranjaradii hore ugu horeysay buu noqday wey darakata uula waxaa leedahay darakatan uula jaranjaradii ugu horeysay iyo cagsaarkii ugu horeeyey buu noqday weeye lixuluuli inay soo degto oy timaado maxaa la yidhaahdaa alqaanuun faransi qaanuunka faransiga haw ujeeda hawshay isu dhashay hawsha halkaas isu dhashay sida loo soco culamadu waxay ka digahayaan wataa wey waxaa la haadaa qaanuun wa haadaa qaanuun fama alfarqu baynahumaa waxaan ka jawaabtay sheekhu marka hore ninka kun shilin kugu haysta haddaad u ogolaato marka hore boqol u ogolaato toban u ogolaato waxaa wey sagaashan iyo maxaa la yidhahda sagaalka boqol kana kugu qabsanaya laakiin marka hore waa inaad tiraa maya kunkan anaa iskale ballankale waa ku dhimanaya laakiin haddaad tira niga boqol baan ku siinaya iska kaydaa horta boqol keen buu ku leeyahy markaad keento oo jaabka gashado ni kuleehay sagaalka boqol weli waa badan tahaye maxaa leeya wax ka soo dar weligaa sida lagaaga qaaday hadba boqol hadba boqol lagaaga qaaday maalin dambe waa lagula kacaya waxaa leeya haadaa qaanuun wa haadaa qaanuun waxa udhexeeya ma jiro marka wasaara haada taqniin wuxuu ahaaday fii majalati madkuurati ku qornaa darakatan jaranjaro buu u noqday wey darakada waxa weye jaranjarada meesha u horeyso cagta laga saarayo cagsaarta ugu horreysay buu noqday weeye lixuluuli inay soo degto oo meesha timaado alqanuun faransi qaanuunka faransa inuu yimaado ile qaanuun faransi waa qaanuunka waxaa la yidhaahdaa qabsaday weeye caalam islaam wey caalam islam siaad ogtiin qaanuunka qabsaday caalam islam waxa wey qaanuun faransi wey sababto faransiisku galaangal badan buu ku lahaa oo ugu horreysa dawla cusmaaniya uu ka soo bilaabay ayuu ku lahaa qaanuunka halkaas ku lahaa ile ingiriisku isagu gumayskiisa wuxuu ka soo bilaabay maxaa la yihahda hindigu ka soo bilaabay dhinacaas ka soo bilaabay kabacdu xagga uu soo baaho kun iyo afar boqol iyo maxaa la yidhaahdaa kun sagaal boqol iyo afar iyo tobankii waatuu dee ciraaqi halka waatuu ka yimid wey laakiin faransiisku asagu dawla cusmaaniya galaan galbu ku lahaa oo waaba tu dee meeshu balaada ka soo bilaabay aaniyan wuxuu qabsado toos la wareegay algeria ood ogtiin laba boqoloo sano xukumahayo wuxuu la wareegay meesha la yihahda tunis ood ogtihiin wey oo basaboor iyo aydi muqayminhayo marka qaanuunu faransi kaana huwa sayid mowqif isaga hawsha la wareegay ayb almuhim hawsha ayada waa tan xala soo ishaaray inay jirtay majalada tilaabaad baa ka horreeyey tilaabaadka ka horreeyey waxaa ka mid ahaa tilaabaadka ka horreyey majalada waxaa ka mida oy ku timid asbaab bay ku timid wey wadaadkuna hadda waxbu ka taaban doonaa laakiin asbaabta ayada ah in waxyar laga taataabto way way mudan tahay wey asbaabta way mudan tahay sababta waa tan xala soo sheegay waxaa ka horreeyey waxa la yidhaha imtiyaazaat alajnabiya imtiyaas in qofka la siiyo martabo iyo sharaf la siiyo alajnamiya in la siiyo imtiyaasaat alajnamiya waxay ahayd oy soo bilaabatay hijriga markii la yidhaahdo qarnigii tobnaad sagaal boqol konton iyo lix meelahaas adugu lixdaadki bay soo bilaabatay qarnigii tobnaad bartamihiisi bay soo bilaabatay waxaana bilaabay ninkii la ohan jiray sulaymaan alqanuuni oo ninkii haystay maxaa la dawla cusmaaniya afartan iyo lix sana xukumayay ninku wuxuu kaga dheeraabuu ahaw waa ninka wax qarribay buu ahaw ninka wax qaribay la heshiiyey maxaa la gaalo soo dhoweeyey albaabada u furay faransa la heshiiyey taxaalufka la sameeyey oo yii ciddaad ku duusho faransa aad ku duusho ninkii la ohan jiray muxuu ahaa eh, eh, faranso awal maxaa la yidhaahdaa ninkii heshiiska la galay buu ahaa ninkaad ku duushana wixii waa kugula duulahayaa ninkaan uu ku duulana waa igula duulaysaa heshiis baa naga dhexeeya ani adigu cawshu madax baa nahay ninkii hawlaha galay buu ahaa wax badan buu qaribay marka imtiyaasadda ajnabigaas waxay tataa xaga xaga soo ishaarnee in dadka gaalada oo imaanhaya caalam islaami imaanhayo khilaafada xukunto oo shaam iyo masar iyo maxaa la yihahda turkiga iyo ciraaq iyo meel walba ay tahay inaan lala hadli karin inay yimaadaan diintooda inay fasaxan yihiin khamradooda inay wataan doofaarkooda inay wataan inay isqaawiyaan bale qawaaniintooda inay la yimaadaan quunsulada inay la yimaadaan safiirka ugu horrey xal waataan sheegay safiirka ugu horrey waqtigaasaa lasoo magacaabay waqti ugu horrey safiir lasoo magacaabay oo baaris laga soo magacaabay Eh, waxaa loo loo soo diray istaana loo soo diray qarnigii tobnaad bu ah waqtigaas aan inii sheegay milaadiga waxay waafaqsan tahay kun an boqol soddon iyo afarta ilaa kun an boqol iyo kun an boqol soddon iyo lixdii waqtigaasaa safiirka ugu horey caalam islami loo soo magacaabo waqtigaasaa marka imtiyaazaadkaanu bilowdeen imtiyaazaadka waxaa lugata waxaa ka mid ota xal wax ka soo sheege in qofka dacwo loo haysto oo ka dhashay dowladaha ajnabigaa inaan maxkamadaha islaamka ee turkiga aan la geyn karin wey dowla cusmaaniya la geyn karin inay qunsulada iyo safaaradiisu ay qaado haddii la ogolaado in uu maxkamadaha turkiga iyo dowladda islaamka uu aado laba shardi baa ku xirnay shardiga koowaad waxaa weeye waa inay qunsulada iyo safaaraddu ay soo ogolaato ay soo saxiixdo qofka asaga waa aadi karaa waana loo ogolyahay maxkamadda muslimiinta inuu aado waa shardi shardiga labaad waxaa weeye oo lagama maarmaanka inay soo dirto safaaradda iyo qunsuladu inay soo dirto qof loo yaqaano turjumaan loo yaqaano oo loo yaro oo sharciyada yaqaana oo la joogahaya oo la fariisanahaya dadka qudaadaha muslimiinta safku la gelhaya halkaasu fariisanahaya kaanu qaadi inuu yahay halkaasu fariisanahaya muxuu qabanahayaa dacwaduu dhagaysanahayaa malaf kaste oo la saxiixayo qudaada muslimiintu ay saxiixayaan waa inuu raalli ka noqdo oo wax ka saxiixo hadduusan asaga wax ka saxiixin dacwadu waa baadil la tuuraya marka huwa qaadin wey nafsu qaadi muslimo marka xukun raadi karaa ma jiro gaalkaa meesha fadhiya oo faransiiska ilaa uu yidhaahdo maxaa layaa waan waafaqay inuu yidha oo saxiixo dhammaan ijraa'aadkuna waa inu saxiixo hal saxiix haddii laga waayo mulqaw hal tuurayo waxaa ka mid ah imtiyaajadkaas dadkooda ganacsanaya oo imaanaya wax canshuur iyo daraa'ib lama weydiin karo meesha dowladdu dadka muslimiinta ay dusha ka fuushan tahay oo canshuur iyo sako iyo daraa'ib ay ka daldalayso ayagu balaayiin bay kala rogahayaan heehey la odhan maayo imtiyaaz sheekhow nin ganacsada iyo dukaan kuwa haysto gaalka ah wadankii adigu aad u dhalatay canshuur baa lagaa qaadahaya dowladdu maalin walba bishay kuu fiirinaysaa asagaa la taaban maayo madul waxaa iska liitaad artay sheekh sidaa daraaddeed buu suldaan cabdilxamiid الثaani mudakaraadkiisa wuxuu ku qoray calaacal iyo oohin maxaa la maa bacdaha calaacal sheekh wuxuu yidhi annagoo muslimiina oo ilaahayna sharfay oo waddankanagii joogno oo weliba annagu sultada haysana yaan dulownay see ku dhici karta adoo dhulkaagi jooga aad ku dhalatay oo muslima ilaahay ku karaamay weliba awoodda gacanta ku haystaa nin gaala oo ajnabiga kuu yimid inuu adiga kaa sarreeyo isweydiin mogta qofka muslimka hawshaa wuxuu yidhi waxna qaban kara maba aha ilaahay baa maxaa leena karaameeyey aniguna waa isdullaynay aad buu calacalay lakiin waa goorma imtiyaazaadka si kasta inta la yeelay yaa meesha laga saari waayo imtiyaazaadkaas waxaa ka mid ahaa markii ay dowladdu amiirkii saxiixay markuu dhinto umarada kale waxaa la yidhi waa bedeli karaan way ka doodeen dowladdii gaaladu waxay dhaheen ma yeelayno ma yeelayno hadduu isagu bedeli karo wax ka bedeli karo waa inaan annaguna wax ka bedeli karno raalli la noqon oo la waafaqno waa yahay baa le hadduu waryaana kugu dalan hawshaa hawl dhib badan oo balaaya ka dhacday ayay ahayd muddayna soo socotay wey muddo afar qarnay soo socotay ilaa maxaale dowlad cusmaaniya ay ka duntay waxaa weye hawsha soo socotay wey dowlad cusmaaniya markii dambe iyadu safuradii bay dirsatay markuu ahayd miilaadu markuu ahaa kun toddoba boqol iyo labaatankii ayay safaradii ugu horeysay ruushka iyo faransa iyo maaa ingiriiska iyaa loo diray markaasaa safaradii ugu horeysay ayago ay dirsadeen laba qarni kabacd iyagoo dirsadeen almuhim imtiyaasaadka marka markii dambe dowla ajamiya oo dhan baa kusoo biiray wax alla wixii reer yurub iyo ruush iyo gaalo oo dhan ooday soo jimi lagu soo biiray lagu soo biiray imtiyaasaadkaas waxaa ayaduna meeluu ka biya dhigaaxayd oo beledu ka dhacday masar masar waxaa weeye salkay dhigteen dhulkii bay la wareegeen beeri bay la wareegeen marka hore waxay dhn beeraha waa kiraysanaynaa dadkana shaqaan siinaynaa beerhi o dhan bay la wareegeen dadkiina addoomay u noqda ay ku shaqaysan ku xamaashaan dawladdii waxay dhaheen raashinkii waaba dhoofinayaanba gaajaa loo baaba'ayba dadkii waxay dhaheen raashinki dayn baanu ku siinaynaa dawladda dayn baanu ku siinaynaa dawladdii bay dayn ku yeesheen dawladdii waxay noqotay wasiirka iyo xildhibaanka iyo cidda lasoo magacaabahayo inay ayagu maamulaan oo waxeeyaan maanta haddaan waxaan amirka kala tuuraynaa adiga dawn dayn baan ku leenahayo salkay dhigteen ayagana waa la dhaqaajin waayo si kastatay aldhaqaajin waayo markii dambe maxaa dhacay imtiyaazaadkii waxaa la dabcay in la bedelo khaasatan masar oo kale waxaa la sameeyey waxa la yidhaahdo almaxaakim mukhtalita wama adraak maxaakim mukhtalida waxaa la maxaakim mukhtalida oo ka imaanaysa xagga gaalada ka imaanaysa iyo safaaradaha iyo qunsilyaha ka imaanaysa iyo hay-adaha iyo ha laysku daro niman muslimiina ha laysku daro dadka ayagoo isku jiro muslimiinta iyo gaalada ayay u xukun tegahayaan gaalada iyo muslimiintu maxkamadda markaad soo gelaysaa markaad timaado hunaa maxaa layaa boob wa hunaa maxaa layaa azhari baa fadhiya labadaba qadiyada waa fiirinaya go-aan bay ka wada gaarayaan heerkaasaa la gaaray sheekhu heerkaasaa xaaladdu gaartay marka hawshaas marka hadda dhow oo maxaa la yidhahda kun sagaal boqol iyo dhowr iyo tobankii afar iyo tobanki saddex iyo tobanki meelahaas ayaa maxaa la yiahdabay soo gaartay maxkamada mukhtarida la bilaabo weliba waxaa la masr markaad dastuurka degsanaysaan waa inaan toban sano anagu maxkamadu saan kusii shaqeeyaan oon fiirino dastuurka aad degsanaysaan oon la soconno kabacdina maxaa la yihahda hadduusana anficin waa tuuraynaa hadduuna anfacan oo ogolaanayn adigu almuhim howlaas la soo soco marka eh, hawshaasa waxay ka horeysay oo maxaa la yihahdaa majalat cadliya waxaa ka horeysay hawlaha imtiyaas ajnabiya la yihahdo oo dhibka badan ayaa ka horeysay wey hawlahaasaa ka horreyey mushkilo badan caalamuislaami ka abuuray ayaa ka horreeye wey kabacdi marka maxaa dhacay markii casrigii soo socday oo reer galbeedki soo xoogaysteen oo marka dowla cusmaan ayaa xoog lahayd markay soo xoogaysteen ayadina ay daciiftay oo dhul badan laga soo saaray oo mooska laga soo saaray oo balqanka iyo maxaa la yihahdaa laga soo saaray yurubta bari laga soo saaray oo ay daciifeen shuqdii waa lasii adkeeyey waa lasii badiyey way daciiftay kabacdi maxaa la yihahdaa markaasa waxaa la yidhi haddaad rabtaan macaamilkan iyo hay-adaha iyo maalgashiga iyo safaaradaha iyo waxaas waa inaad dastuur muuqda waa inaad qortaan dastuurkii muuqda marka labaa loo qaybiyey qayb waa qaybtan hadda madaniga oo dadka muslimiinta ahoo buyuucda iyo dacaawaadka iyo ku saabsan soo maaritin qaybtii kalena waxay noqotay qayb qaanuunka faransiga toos looga keenay oo safaaradaha iyo militariga iyo hay-adaha iyo maxaa la yihahdaa shirkadaha maalgashiga iyo dalxiisayaalka waxaasoo dhan ay arkayaan oo turjuman ingiriisi faransiis ku turjuman ayuun kaasukaas qayb gooniyo weyn u aho qaybtanna waa qayb hadda nala tusay aad ujeedaan boqolkii labaatan kaban waxaa naga nala tus intii kale awa intii kaleo qaanuun ahayd faransiis baa lagu qoray dowladduna meel bay dhigatay idinka muslimiinta shugul kuma leedin baa hawshaa ka baxa idinku buyuuca iyo hawsha dacawaadka iyo waxaan maxaa la yidhahdaa abaa in qusaysa wey bas hawlaha marka hawlaha lagu galo wey dowla cusmaaniya sheekh amood hawshu inay maxaa la meel sahlan aa u fiirin burladuul meeshaan iskama jiro aan ka socono uma intaas kabacdi buu sheekhu ittajahad waxay maxaad u jeensatay weeye xukuumatu misra xukuumatu misra la soco masr waa qalbi caalam islaami markii laga soo tago turkiga masr waa qalbiga caalam islaami khaasatan waa qalbu lcarab limaada waxay jamcisaa waxaa la yihahdaa qaaradda africa iyo qaaradda asiay jamcisaa dhinac walba waxaa ka xiga dad muslimiina suudaan ayadaa xukuntay la soco suudaan ayadaa xukuntay suudaan iyo xabasho iyo afrikadan galbeed iyo dadka imaanahayo oo dhan ilaa nigeria iyo maali iyo maxaa niger iyo dadka degan oo dhan masar bay ku xirnaayeen halkaasay ku xidhnaayeen wy xagga waxaa ka sii wada og tahay maxaa la caalam islam caalam carabi maxaa la yihahdaa waqooyiga maxaa afrika baa ka sii xiga ood ogtiin oo maxaa la yihahdaa libiya iyo tunis iyo marocco iyo jazaair ah, jazaa'ir iyo muritaaniya iyo halkaasaa la sii jira halkaasoo dhan waa looga xihan yahay wy xagga maxaa la yidhahdaa waxaa uga xihan shaam baa uga xihan ciraaq baa uga xihan xagga xijaaj baa uga xihan oo de badda yartaa la gudbaahayaa wey dhinac walba looga xihaya qalba caalam islaami wey sidaa daraaddeed baddi maxay mediterraneankana way saaran tahay oo waxaa saaran iskandariya sidaa daraaddeed bay gaaladu waxay saareen xog aysan saarin maxaa la meel kalo caalam islami ka midooda xog baa la saaray wax walbaa la isugu keenay wax walba ayaa la isugu keenay marka way degeen uma tajahad marka hawshaas ayadana maadaama saan sheegno xaakim iyo imtiyaasada ajnabiya ay ka sameeyeen iktajahat xukuumat misr xukuumad marka kana tirsan khilaafada hoos tagta laakiin awood badan oo madax bannaan leh ayaa ka jirtay laakiin khilaafada anugu ka tirsan magac ahaan sida hadda laanlaanko kale sooma arag saas kale laakiin ayagoo awoodooda ciddayna heshiis la galahaya ayay ahaayeen ayb sumataja xukuumat misra sanadkii maxaa la yihahdaa kun iyo afartii ilaa wadci qaanuunin bay u jeensatay inay dejiso qaanuun inay u dejiso lizawaaji waalaaq guurka iyo alaaqa waxay dhaheen baan qaanuun u dejinaynaa wa fii caami kun saddex boqol afartan iyo labadii asdaruu waxay soo saareen qaanuunan bay soo saareen biwadci dejin loo dejinaayo loo dhigaya xadda adnaa xaddi adnaahu xadka ugu yar maxaa la yidhaahdaa ugu hooseeya lisinni azawaaj wakti siniga iyo da-da ugu yar qofka lagu guursan karo sidaa daraadee waxay dhaheen gabar sideed iyo toban sano ka yar lama guursan karo ninkii guursadana kufsi buu sameeyey odagii bixiyo gabadha ninku meeriyana iyo reerka o dhan kuta maxkamadda la keenaya xabsigaa lagu gurahaya in la yidhaahdo qofku wuxuu ku qaangaarayaa sideed iyo toban madaahib culamaa qabta taa doodu kama taagna laakiin doodu waxay ka taagantaha inaad taxriimiso oo tiraahdo waa xaaraam qofkuna ma qaangaarin qaangaarkii xaaraamta inaad isku xirto oo tira qofku ma qaangaarin lamana guursan karo ilaa sideed toban uu ka gaaro waxaan ku leena sideed toban hadduu intuu ka gaaray ma qaangaarin haddaad tiraahdo waxaa weeye waa hadal musawaqa wax dhibana male culumaana qabta madahib baana qaba taa doonta kama taagan laakiin inaad tiraahdo gabadh qaangaartay amaba aan qaangaarin hadday rabtee meel laguma xi kara lamana guursan karo waana xaaraam inaad tiraahdo hada huwa alkhatiiru taa wey midda maxaa washay sameeyeen abuguursho howlo badan noocaas ayay sameeyeen marka ujeeda qaanuun wadcibay degsanay sooma jeedin durba waa bilaabeen wahaakada sidaasay maaa l wahaakada saasay xaaladu ahayd buu yidhi oo qawaaniin iyo bay degsanayeen ilaa an asdaruu intay ka soo saareen weeye qawaaniina qawaaniin iyo maxaa l qodobo intay ka soo saareen limaa shayga yusamuuna ay ku magacaabayaan alaxwaal ashasiya xaaladaha shaksiga aday ku qusaysaa adiga dadka kale in kama dhaxayso maxaa la yihahda aday kuu tahay xawaal shaksiya wey aday kuqusaya guurkaaga iyo nikaaxa talaaqaaga iyo meherkaaga iyo hawl noocaas adiga ku qusaysa wey xawaal shaksiya waa taqaanaa waa la sharxay inta lagadii mudakaraad laga dejiyey yaa haddana la sharxay wadaadaweyno asariyiina ayaa maxaa ku mushaar qaatay oo qoray kabacdi maxaa waliba way sii sharxeen xawaal shaksiya weeye taasoo mustamidatan maxaa laga keenay weye mustamidatan waxaa maxaa laga soo siibay oo laga keenay weye min almadaahib alarbaca wagayriha baa laga keenay weye axwaal shaksiya waxaa laga keenay oo laga qoray oo lagu ilqo marjicu ahayd oo masderu ahayd almadaahib alarbaca wa gayrahaa bay ka keeneen xataa waxaa ku jirtay ayrka waxaa ka mid a madaahib shiica madhabu maxaa leeyahay jacfari maxaa leeyahy alfiqi ashiic baa ka mid ahaw la soco madhabka jacfari maxaa la yihahda shiicada waa inaad la socdo madhab shiicadu madhabka fiqiga ay ku dhaqmaan hadda iiraan ka jira ama shiicadu fiqiaan u ictimaadaan yusama almadhab aljacfari ayb kitaabkan hadda weynoo maxaa la yihahdaa lumcata dimshiqiya ayay ictimaadaan ayb marka madhabkaas laftiisa ka mid ahaw madhabkaa laftiisa ka mid ah zaydiyada ka mid ah madaahib noocaasoo badan ayaa maxaa layaa ku jiray daahiriyada ka mid a madaahib nooca noocaasoo badan ayaa ku jira uma asdaru waxay soo saareen weeye fii caami kun saddex boqol lixdan iyo shantii qaanuunan bay soo saareen si u tilaaba qaadaya u fiiriso imigoo khabiir in moog si u tilaaba qaadaya maalin tilaaba qaadaya qaanuunan bay soo saareen litacdiili in la bedelo bacda axkaami alwaqfi axkaamtii waqafka dhulka waqafkaha masaajidda madaarista beeraha meelaha aytaamta taxfiidka qur-aanka lagu barto waqafkii oo dhan dhulkii maxaale musallayaalkii lagu tukanayay dhulkii waqafkaha ah, masaalixul caamo dadka muslimiinta ay waqfeen ayay maxaale qaanuun u soo saareen lanno waxaa jira hadda madhabka mahadda maraykanka ka jira obwaagta laga qoray oo la yihaahdo tajfiifu manaabic maal irhaab mataqaanaa qaanuunla soo saare hadda maal soddon sano maal meelahaas ka hor la soo saaray muxuu mataqaanaa tanuu daba socdaa tajfiifku maaa manaafic irhaab waxaa weeye meelaha awqaafta muslimiintu leeyihiin oo dhan in lala wareego masaajidda dawladdu inay la wareegto madaarista inay la wareegto taxfiidka inay la wareegto macalinka in lala wareego ardada in la diiwaan geliyo muadinku inuu noqdo eh, ka tirsanaa dawladda imaamku inuu maaa la yihaa sirdoonka ka tirsanaado qofkiisoo tukada meesha uu fiiriyo liiska gudbiyo hawl noocaasa la yiri waqafkii oo dhan waa lala wareega marka maxaa le marka wadaadadaanu gurigu waqaflahan deganoo mushaar layga qaadanaya meel waqaflaan mushaar ka qaadanahaya maxaa la yihahdaa masaajid madarasa waqafaan wax ku akrinaya waqaf waqaf dhammaataya lagu kala tegay maxaa tahay shaqaalo dawladda ka tirsan baa tihiin oo askara waqtigii loo baahdana maxaa la yihahda dagaalka ilah ayaa timi waqafkii marka cagtaa la mariyey nabilon baana soo bilaabay la so nabilon baa hawshaa soo bilaabay tayib marka tacdiilan hadda ma u fiirta caalam islam awl weyna waqaf sheekh waqafkaa wax kaga bax ma is weydiiseen golaha waa qabsheen lala teg saraakiil iyo askari xerir ciidana boolis baa lagu kala tego sababta waxaa leeyahay waqafkaanu ninku intuu waqafka ku jiro mushaar ka qaadanayo meeshaan aan madax bannaan xirana furanaya leeyahay waa nin fakarahaya waa nin madax bannaan waa nin islaamka ka fakarahaya laakiin laabudda an yakuuna cabdan he lada dawla waa inu addoon noqdo la leeyahay waa laga taqalusa hawsha iyadaaba daay marka qaanuun bay soo saareen litacdiil bacda axkaam lwaqf wey uma asdaru waxay soo saareen hadda waa tacdiila la soco weli ma ay tuurin hadda waa tacdiil waxbaa kama bedelaynaa bay dheheen marka hore fiirinaya waa lagu kasbaynaya marka cabaadkaaga la fiirinaya kabacdina go-aan baa la qaadanaya uma asdaru waxay soo saareen fii caami kun saddex boqol toddobaatan iyo kowdii qaanuunan biilqaa'i lwaqfi alahliyi kullihi ma ujeeda horta si u tilaaw qaadan ma markii hore waxbay tacdiil bay sameeyeen istidraakaad bay sameeyeen waxbay ka farageliyeen hawsha waa fiiriyeen waa la daraaseeyey xali waa degayin kuwaano beel ma jiraan uma maxaa la yidhaha asdaruu qaanuunan weeye biilqaa'i lwaqfi alahli waqf ahliga ma taqaanaa dadka shakhsiyaadka oo aniga aniga nala mido waqafka aabbahaad ka waqafto adigu naftaada u waqafto waa madaraso macallimiintaa iskale talabatulcilmigaa iskale agoontaa iskale garoobadaa iskale kada kadaa baa iskale wixii ayaga ahaa ahliga oo dadku waqfeen maa waxay dawladdu waqfashay xukuumi ma ah ille waxna xukuumadda waqafta waxna dad shaksiyada waqfa kii ahliga ahaa waa lala wareegaya kabacdi dadkii maxaa la yidhahdaa culummadii iyo aa'imadii iyo mu'adiniintii iyo dalabatulcilmigii iyo wixii o dhan bannaanka loo tuuray kabacdi markay cabaadeen waxaa la yidhi shaqaalaha dawladda ninkii maxaa loo baahda itixaan baa laga qaadaya shaqaala dawladda noqo nin kalena maxaa la yidhahdaa waa fasaxanya meelaha ha tuugsado ka kacaara meesha eber lagu kala tego uma intaas ka bacdi buu yeeray meel lagu kala tegay baan xere laga guuriy aan fadhinaa moogta sheekh xere laga guuriy yaan fadhinaa uma maxaan uma tabacadha waxaa raacday biyo uma tabicadha waxaa raacday weeye masar waxaa raacay jamiicu duwal alcarabiya ayaa raacay weeye qaanuunka axwaal shaksiya in la dejiyo waqfu ahliga in lala wareego hawlihoo dhan in la kala tuuro qaanuun sawaajka in la dejiyo hawlahaas qaanuun wadciga iyo taqniinka waxaa ku raacay weeye masar waxaa ku raacay jamiicu duwal alcarabiya maa cada almamlaka alcarabiya sacuudiya baa ku raacay wixii masr sacuudiga ka soo haray oo dhan waa isdhiibeenoo waa layirado halkaasay ka baxeen meeshaasay ka baxeen marka waa meel unba ayo masr waad ujeedaa caalam waan u kala tegay wey wamaa bayna fatratin wakti buu yidhi wamaa inta udhexaysay bayna fatratin wakti iyo wa ukhraa mid kale yusdiruuna waxay soo saarahayeen mudakaraatin khulaaso mudakara waa khulaaso wey bay soo saarahayeen tafsiiriyatin oo tafsiir u ah maxaa la yihahda qaanuunka lagu tafsiiraya waan kuu sheegay inuu tafsiir leeyahay ayagaa tafsiirkooda keensanaya wa ilqaa'iyatin iyo mid wax lagu tuurayo l qodobkii noocaas ahaa oon sanadkaas soo saarnay maxaa la yidhaahdaa waan tuurnay midkaasaana ku bedelnay waa midkaan in ilaahaa wadaadada yaa ayaga damaana qaadaya qaanuunka aad leedihiin annagaa fiirin oo hadda ka baaraandegnay ga markii la gaaro in maxaa la mudakara tafsiiriya lagu dari doono yaa damaana qaadahaya yaas idinka idin sheegaya codbahan mid ka in la tuuro meesha laga saaro yaa idinka inii sheegahay waxaad u haysaan ma marka waxaadan xog u hayn ajeli sheekhood wastibdaalaha inay ku bedelaan weeye mudakaraadkaas iyo tafsiiraadkaas waxay ku bedelayeen biaaraahi ukhraa bay ku bedelayeen ra'yiyo kale aragtiyo kale mabaadii kale ku bedelahayeen wahaakadaa hawshaasi u socotay weeye xataa cama intuu buuxiyey weeye oo wada gaaray idkhaalu alqawaaniin alqarbiya intuu wada caam yeelo wada gaaro wada galay fii haalibi andimati maxaakimi haadihi duwal maxaakimta iyo nidaamka duwalkan duwal carabiya ah oo caalam islaami oo dhan intuu wada qabsaday saasay hawsha ku socotay buuri sheekhu walaa xawla maxaa leeyahay awood nooma sugnaan xeelad nooma sugnaan walaa quwatan awood weya ilaa billahi alcaliyi alcadiim wax awoodi xeelada anagu aan leenahay ma jirto laakiin hawshii farahay ka baxday tayb waxaa marka eh, wax yar in laga taabto oo laba daqiiqaba ah ninka la qawaaniintan awaanintan waxaa dejiyey duwal carabiya iyo masr kow ka tahay waxa u dejiyey nin la yidhaha cabdirasaaq asanhuuri nin la almisri ayaa dejiyey ninka asaga waxaa loo yaqaanaa abulqamxa la yidhaha qaanuun baa loo yaqaanaa ballan buu wuxuu ku qaaday oo dhaar kitaab baalaha ku mariyay inuu duwal carabiya qaanuun casriga u dejinayo ninka iskandariya ahaa kabacdi maxaa la yirahdaa jaamacadii lasinska iyo maxaa la yirahda ka qaatay masar ka qaatay kabacdina maajistare iyo doctorays wuxuu aaday baariis dhowr iyo toban sana u fadhiyey asagoo doctor oo professor ah oo shaari bawaaweyn oo taariku salaada ah, ayuu soo noqday kabacdi markuu soo noqday waxaa weeye kuliyat alqaanuun baa loo dhiibey kabacdi wuxuu noqday maxaa la yiraahdaa waxaa loo dhiibey maxaa la wasiirat wasaarat tarbiya wa tacliim kabacdina horisu la kala baxay wuxuu yiri qaanuun casri carab inaan u dejiyo aniga qoortaysa ballan waaa loo yaaanaa abulqanuun baa loo yaaana nin isaga ardaysa buu ka qoray wuuu yii kitaab ma ohan kare wuxuu yidhi maxaa la yihaahdaa doctor cabdirasaaq sanhuri waxaa weeye abulqawaaniin waa ibnu shariica wey markaa wxii abulqanuun wey qawaaniinta asagaa dhalay waladi dhala maxaa la yihahdaa dhalay wey maaa la yihah qawaaniin wey haye asaga yaa dhalay ibnu shariica wey muslimiintaa dhalo islaamkaa dhalo diintaa dhashay ma is qabtaan labada sheekhuboqolsoon baa wuxuu ohan jira subxaanaka yaa ilaah hangash baanahay iyo muslim baanahay ma isqabataa subxaanaka yaa ilaah sheekh abulqawaaniin baanahay iyo maxaa leeyahay ibnu shariicana isma qabatay marka waa nin asaga maxaa leeyahay cilmaani kalo qaanuuni ah oo buunbuuninayo ah, wax macnaa hartaa ma keenaysa wey almuhim ninka asaga nin qariban oo dinlaawa ayuu ah ninkaasa howlahaas qawaaniinta oo dhan maxaa leeyahay duwal carabiya cagtuu mariyey asaga u dejiye wey marka wuxuu ku takhasusay qad maxaa la yihahda wadcu qawaaniin wuu ku takhasusay a la yihahda hawlo badan oo balaaye ah oo khayr daranna wuu sameeyey waxaan umalaynaa dictoorada wuxuu helay kun sagaal boqol labaatan iyo lixdii intaas maxaa ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdi uu ka dhintay qawaaniinta bedelkooda iyo cusmoonaysinta wax ka bedelkooda ayuu maxaa la yidhaahdaa yuu ku dhex jiray hawshaas ku dhex jiray waxaa u baahan qawaaniinta markuu dejinahayey qawaaniinta markuu dejinahayay ayaa waxaa jira dowladaha islaamka iyo hawlo hawlo laga hadlaa jira hawlo laga hadlo ayaa jira bal baaxuurkayga dib hadda ugu laabto caawa baaxuurkayga bal dibaan ugu laabto ma aqaan meel maxaa la yihahdaa iiga jiray laakiin waa daruuri inaad wax ka aragtaan waa daruuri w wax yar inaan inka tuso wax yar inka tuso mhm, alxamdu lilah ah, kutubtii waxay noqdeen wada electronic bay noqdeen iska sabra waayaan wadaadadu maxaa la waa la soo kala baxayaan combyuter weyn bay wataan aniguma aqaan dha lacag la-aan bay haysee xalay kuma jir ma haystee bal raalli ahaada ayib almuhim ninka isaga ah eh, hawlihiisa ayaan rabaa inaad wax yar aad ka fahantaan oo ku saabsan qawaaniinta iyo qaabka maxaa la yidhaahdaa uu u sameeyey oo u socodsiiyey iyo waxyaalaha laga culamada islamku ay ka yidhahdeen markuu qawaaniintaa waday waatana qawaaniintaa markuu waday ayuu wuxuu yidhi culamada islamku ay ka hadleen ninka le cumar sulayman cashqar wil baa ka hadlay hadda hadalkan aan akrinaya isagaa iskale eh, kitaabkiisa la yidhaahdo الشhريiعة الإلaahiية لا الqوانين الوaضعية kitaabkaas kaga hadlayo الشhريiعة الإلaahiية لا الqوانين الوaضعية qaab kalena waa loo dhiga waa l الشhريiعة الإلaahiية لا الqوانين الجاhiلية labadaba u daabacan yahay waa kitaab maaa muفiida oo hawlahan hadda aan ka sheekaynayo imtiyaaزaaت الأجنabiya iyo qawaaninta hawlahaas waaa w wax xoogaa fiican oo dhiigjoojin ayuu kaa siinaya al akriya kitaabka wuxuu kitaabka loo leeya almucawwiqaat fi tatbiiq shariica islaamiya isagana waa leey kutub qayima ayuu leey jazahu allah khayr nin reer falastiin laakiin urdun ku dambeeyey urdun maxay sal dhigtay ayuu ahaa almuhim wuxuu leeyahay markuu ka hadlahayey ninka asaga taqniinaadkiisa wuxuu leeyahay cabdullah sanhuuri maxaa la yidhaha wuxuu ahaa miman akhada calaa caatiqihi muhima sani qawaaniina fi bilaad alcarabiya ayuu ahaa nin ballan ku qaaday buu ahaa wa tanaqala fii maxaa la yidhaha kaiir min albuldaan alcarabiyana aad buu maxaa la yidhaha ugu safray wey libadi afkaari inuu afkaartiisa maxaale u faafiyo wa ilayhi yunsabu alqaanuunu almadaniyu almisriy isagaa loo nisbeeyaa waalsuuriyu waalciraaqiyu waalkuwaydiyu wa kayrihima intaa waxaana qawaaniin carab oo dhan ninki dejiyey bu ahaw ninkaan ku dhacday ayuu ahaw balaadaasu dejiye annaga maxaa naga soo wagayra waqad ictamada u fiirso qawaanida dawla caabi u dejiyey waqad ictamada wuxuu ictimaadoo cuskaday fii taqniinihi calaa khalqi inuu isku qaso isku dheeho bayna shariica alislaamiya waalqawaaniin maxaa la yidhaha taaquutiya alawrobiya ummadda markuu u dejinaya ninka loo ibnu shariic aan ahay kulo shareecada ay dhashay iyo shareecadu isku dheehayo isku daraayo markaas wadaadadu waxay ku leeyihiin waa is waafaqsan yahay waxa dhici doona u fiirso culimmada yaqaano hawsha yaqaano hawsha ka sheekeeyeen saa markuu yidhi hawshaas sameeyey maxaa la yidhaahdaa oo hawshaa uu sameeyey waqad bayana wuu caddeeyey buu yidhi isaga caddeeyey muxuu caddeeyey waqad bayana cawaara maxaa la yidhaahdaa afwan maa alia bu asagoo isku dhinahaya shareecadii qawaaniinta fahuwa yazcu wuxuu sheeganaya anahu ictamada calى shariica اslaamiya ka masdari ra'iisiyin almadani buu ictimaaday wuxuu yidhi qaanuunka aan dejinaayo shareecada islaamku rukni weyn bay ka mid tahay laakiin ma wada aha rukni weyn oo ra'iisay ka mid tahay wey haye waqad bayana cawaala dalika buu ceebtiisu cadeeye bacd maxaa leeyahy bacd mutakhasisiin baa cadeeyey isaguna waa cadeeyey yaquulu sheekh cumar ashkar wuxuu yidhi hadalkiisi markuu sii waday wuxuu yidhi awsha uu sii waday wuxuu yidhi hawshuu sii waday kitaabkiisaas buu ka hadlay uu sii waday hawshiisuu sii waday buu wuxuu yidhi hawsha falqaanuun buu yii hadalkiisa u dhegayso meeshaan raba inaad timaado halkaa falqaanuun buu ku yidhi huwa almuhayminu calaa shariica alislaamiya wey falqaanuunu orbi laga keenaayo huwa almuhayminu midka haymanada iskale oo suldaada iskale oo sarreeya huwa alqaanuun orbi hareecada sidaa saytaraynaayo markaasa kabacdi waa lagu leey sharcadu waafaqsanya ruuciya waxaa la ilaaliyey filakdi ka qaadasho wey cafwan ya'hudu minhaa waxaa laga qaadanaya maa yuwaafiqu qaanunka wuxuu waafaqahaya wayarfudu wuu diidahayaa maa laa yatafiqu mabaadi'ahu qaanunka mabaadi'da iyo arkaantii maqaasidu leeyahy waxaan waafaqayn oo sharcadaana waa la tuuraya horaan kugu soo sheegay mabaadi iyo arkaan iyo ujeeddooyin uu leeyahay saas ku leeyahay saas howlaha iyaga ayuu kuu sheegayaa ayb markaasu hadalkiisu soo ror wuxuu yihi ruuxiyo waxaa la ilaaliyey fi lkhdi biaxkaami fiqi islaami waxaa la ilaaliya oo la dhowra atansiik isku xidhid iyo isku dhejin bayna haadihi akaam axkaamta shareecada fiqiga weeye iyo wlmabaadi اcaama mabaadidii arkaantii maxaa eh, eh, la yidhaha maqaasida guud oo qaanuunka allatii mabaadidaasoo yaquumu calayha tashriic اlmadaniyu maxaa la yidhaha fii jumlatihi tashriica madaniga wuxuu ku taagan yahay wuxuu u khidmaynaya yaa fiqiga islaamka laga soo qaadanaya kabacdi waxaa lagu leeyahay fiqiga shareecadu waa iswaafaqsan yihiin ayaa lagu leeyahay hawshaas ayadaa ayaa lagu keenayaa markaasuu hadalka si wada uiya falaa yajuusu ma bannaan alakdu qaadasho bixukmi in la qaato fi lfiqi islaami in laga qaato xukunkaasoo yatacaaradu ka hor imaanaya maca mabdain min haadihi lmabaadiin mabaadida ugu socdo qaanuunku qodob ka hor imaanaya fiqi islaami diinta laga soo qaado laa yajuus buu ma banaana xataa laa yafqida intuusan ka waayin alqaanuun madani tajaanusahu wansijaamahu isku xirnaantiisa iyo maxaa wada socodkiisa iyo suubanadiisa buwaahayaabi haddii maa fiqi lagu dhex tuurtuuro oo lagu barxo uu tuuraya marka qodobkii waafaqahaya ayaan ka soo qaadanayna oo la socon kara qaanuunka kii kale fiqi islaami waa tuuraynaa kitaabka asaga ayaad ka fiirinaysaa marka warar badan oo noocaas oo balaayo aad u liita bule maxaa inay baxay marka qaanuunka lagu leeyahay shareecadu waafaqsan yahay oo lagu sheegayo waa qaanuun ictimaadkiisu yahay shareecada waxa laga soo qaadayo laabudda an takuuna muwaafiqatan oo musanjimatan he maca alqaanuun wey wixii shareeca qaanuunka khilaafsan waa laga aamusaya waa la iska daynaya hal waxa lagu leeyahay qaanuunku shareecadu waafaqsan yahay waa lagu oranaya hawsha noocaasa ayaa maxaa le baladaas ayaa meesha ku jirtay wey aga socdo dhalaya badan ayay nimankaasu degsadeen uma intaas kabacdi bu kuyii waa dhammaatay majal cadniye majal cadniye warkeedu waa dhammaaday masr waa lagu soo kala tegey waxaana kuu baxday taariikhdii dheerayd oo muslimiintu ay lahaayeen oo nebi maxamed alayh sala slam laga soo bilaabo ilaa laga soo gaaray hijradu markay ahayd kun laba boqol siddeetan iyo lixdii hee muslimiintu maxay ku dhaqmahayeen waxay ku dhaqmayeen kitaab اllahi caزa wajal wa sunat nebi alayh الsalaau wasalaam waxa qaldeen waxa magaciisayen waxay rabaan iyagu taalla jawrha ka dhaco haduura qudaada ka dhaco laakiin shareeca lagu dhaqmaayo wix ummadda intaas maxaa la yidhaha kun iyo saddex boqol oo sano diin u ahaa ayaa diin noqonaya wy qaanuun wadciya iyo wax la yidhi majalad lagu qorayna waxba tari maayo waa mulqa marka waa ijmaac camali ah waa min aqwal ijmaacaati la soo cinda almuslimiin qaanuun hawsha iyada waxa waa ijmaac camaliya oo lagu dhaqmo wax khilaafagiisa jirin waa aqwal ijmaacaat hawha marka halkaa ku daysa warkaa asagaana ka fayooba uma maaa marka majalatulcadliya waxaa weeye intaanan maxaa la yidhahdaa ka tegin sheekuna uu keeni doona majala cadliya waxa yidhi ka horey waxaa ka mid ahaa waxaa la yidhi qaanuunka waa inaad dejisaan haddiinaan dejin lama tabacaamulayno kabacdi majalatu cadliya qayb ka mida ah muslimiinta lagu siray bay ahayd qaybta kalena qayb maxaa la yidhahdaa gaalada loo deji ayay ahayd annaga noolama tusimid ah ayada halkeeday meesheeday taalla waan ka socon uma dacaa wuxuu ugu yeeray waxaa uu ugu yeeray weeye uma daca intaa kabacdi markii laga soo gudbay daca waa ugu yeeray weeye ilaa iqaamatii in la toosiyo oo maxaa la la bilaabo ilaa iqaamati taqniin taqniin in la qotmiyo la istaajiyo fii diyaari sacuudiya waxaa ugu yeeray weeye bacdu naas baa u yeeray fii cahdi ml melik cabdilcaziiz ibnu cabdiraxmaan ibnu faysal raximah llahu tacaala bay dad ugu yeeran niman culummo sheeganaya saxafiyiin siyaasiyiin mustashaariin nimanbaa waxay melig inta u yimaadeen waxay dheheen meligow caad batroo baa dilaacay car calanka laba in socdo taqniin waa in la sameeyo casriga lagula jaan aado waa in la sameeyo uma daca ilaa iqaamati taqliid qodobayn fi diyaari sacuudiya bacd اnaasi fi cahdi melik cabdilcaiz ibn abdiraxmaan yay ugu yeereen maxaa dhacay culammadii maxay ka sameeyeen meliga marka hawshaa loo soo bandhigay faajmaca alculamaau raximah اllahu tacaala calaa raddiha taqniinkii raddiha alaa taqniin raddi wey raddigii markii meligii loo keenay dawla wahaabiya xoog badan weeye meeshaa la fadhiyaa meliga cabdilcasiis mar baaba inta lagu kacay yuu riyaad u gogol dhigay ayuu wuxuu yidhi niyo xukunkii waa kanaa waa dhexdiinna aniga waxba haygu jihaadin oo hayla dagaalline waxaa weeye xukunkii waaba dhigayba idinka culammada go-aanka gaar ciddaad u dhiibanaysaan xaaladdu xoog bay lahayd la soco sheekhu wuxuu ka baqayba laftigiisaba ee khatar inuu galo tuu dhigay wuxuu yidhi oo dadka isugu yeeray wuxuu yidhi xukunka waa kana waxaad samaynaysaa in meesha rabtaan dejiyo waxaa leeyahay xukunka waad noo haynaysaa laakiin samcu adaaca inaysa culammada la tashoo naga dambayso haye waayahay saad wax u fahamto asagu markuu dhintay wiilkiisa sacuud baa yimid sacuud wuu xanuunsadaa wuxuu ka bixi waaya isbitaal baan u socdaa baariis maxaan u socdaa meesha la yaha jarmalka waxaan u socdaa london markuu ka bixi waayey maxaa la yidhahda sheekh alimaam maxamed ibn ibraahim wasiirka kitaabka akhrigin awowgiis yaa wuxuu yidhi macsuul baa tahay intuu isugu yeeray culummadii ayuu yidhi dhegayso waad casilan tahay dhakhtarka isbitaalka ka daba wareeg milfaysan lagu magacaabay marka waa ina fahamto sheekho nu ma oran karin sacuud waxaa le waa casilan tahay ana wadaad jiran iyo amiir jiran nama qoseeyo istalkaaga aad ilaha ku caafiyo waraman kuga akrinaynaa amaa dowladii shacabka ummadda soomaha beledka amiir baan magacoonay malik faysal malik faysal marka reer wahaabiyaan ree awuu ahay la soco ree abtuu ahaa la soco nin khataruu ahaa hawluhu uu bilaabay madaxtooyada odayoo fadhiya in adeerka waatuu dila tooreeda geliy suntale la socotaan maxaa loo dila waxaa loo dilay lianna howlo badan oo khatar ah ayuu bilaabay oo xagga islaamka iyo muslimiinta iyo caalam islami anfacahaya waa tooriba dila in adeerkiisa dila macnaha marka dowla wahaabiya nooca maaa culammada awooddaasay lahaayeen wey waxaa le faraddu macnaha marka way celiyeen fa ajmaca alculamaau raximah llahu tacala raddiha wejigay kaga dhurta waxay dhaheen kuma dhacdin mana samayn karto haddaad ballanka ilaahay ku dhacdana liannu maxaa jira markaa waxaa taagan si aad wax u fahanto nimankii la ohan jiray ikhwaanu man ataaca allah nimankii qabsaday xijaaz qabsaday maxaa la yidhaahdaa xarameynka iyo daa'if iyo nimankii qabsaday jiddo qabsaday oo maaa l marka cabdilcasiis garabka u ahaa oo uu hogaaminayay ninkii loo ohan jiray khaalid maxaa la yihahd xuseen aluayi oo nimanka ayagaa markii dambana nimanka culamada waaweyn ay la wareegeen maxaa la yiaahdaa cabdilcasiif duwaysh iyo maaa ibnu bajaaj suldaan maxaa la yihaahdaa suldaanudiin iyo ragga ay la wareegeen oo markii maaa ay dagaaleen ninka malik cabdilcasiis oo markii dambe ingiriis loo kaalmaystay oo kuwait maxaa la yihaa xuduuddeeda lagu qabtay oo elcobtaro lagu duqeeyey oo markii dambe riyaad xabsi inta la geliyay ku baaba'ay nimankaa raggoodii ardadoodii baa dhoobnaa haddii marka la yihaahdo qaanuun baa la dejinayaa kadaro dibdhan waa dilaacaysaa marka abdilcaiz marka culmmadiina waa u sheegeen asagina waa waafaqay hawsha laga istaag hawsh lagu kala teg lagu kala cad marka radda alculafa ajmaca alculamaa hal wadaado khilaafay ma jiro wey hawsha ayada wadaad qise waxaa u baahan inaan sheego wadaad ka mida joogay baa wuxuu soo saaray kitaab la yirahdo markuu maqlimi abdilcaiz hawsha loo soo bandhigay oo xanafi ah oo maka joogay oo sheekha ah, ayaa kitaab qoray wuxuu qoray kitaab la yihahdo majalat alaxkaam asharciya calaa madhabi imaam axmed ibnu xambal buu qoray tii hore maxaan ku hayna majalatu maxaa la yidhi axkaam alcadliya soomaana haynin wadaad xanafiya oo majalladaa yaqaana ayaa wuxuu yii madhabka xanafigan aniguna waxaan ka soo saarahayaa tii oo kale wuxuu qora kitaab la yidhaha majallat alaxkaam asharciya calaa madhabi imaami axmed ibnu xambal buqorew magaciisa wadaadka waxaa la yihahda axmed ibnu cabdallah alqaari alxanafi almaki baa la yidhahda kitaabkii wuu qoray laakiin waa lagu dhici waa in la soo saaro siu gurigiisa u yaalla meesha ugu jiro boorsada ugu jira markuu asagu dhintay muddo konton sano ku dhow markay ka soo wareegtay kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii ayaa la nashriye wey kun sagaal boqol siddeetan shantii kowdii kun sagaal boqol siddeetan iyo kowd ayaa la nashriyey marka cabdilcasiisna goormuu dhinto ma taqaanaa kun sagaal boqol konton iyo saddex buu dhintay wey marka cabdilcasiis markuu dhinto lagu soo kala tago hadda dhow anagu aan joognay oo anagu macallimiinta ahay siddeetan iyo kowdii ayaa kitaabka la nashriyey xoogaa talwaxee masar ligiya lasoo taabaca laakiin ilaa intaa waa w dowladda lama horkeenin wuxuu yahayna male meelaasu iska yaalla loo dhaqaaq waa lagu dhiiran waa loo dhaqaaq waa lagu dhiiran waayo ayb kabacdi maxaa bilowday kabacdi waxaa bilowday hawl aanan tabar u haynin oo tiro badan oo khatar ah oo haddaan ka sheekeey aan ka baqay dadka talada qaarkood inay ku fidnoobaan ama kuwo maxaa inkaar qabayaaloo qawaaniinta cabsan inayba wax moodaan oo dhahaan maxaa la yidhahda meeshaan inuu noo ishaaro ka qiil baartaan oo balaayaa baa dhacday taa ayada maa buugaygan ka laabanaya u bixi maayo oo qarinaya midaa ayadaa midaa ayadaa u bixi maayo midaa ayadaa qarinaya wu yeeay ilaa qaamat maaa tniin ba waaa loo yeeray wey uma da waaa dadka loogu uma da ila qaamat tniin tniinki maa marka hadda u fiirso imaamaaijaajoogt waa ku ijmaaceen in warkaa baadin yahay wediga looga dhigto aa hal wadaad ma khilaafin wadaadka xanafigaa qarsaday cususka qarsaday kabacdina kitaabka maxaa la yihahdaa nin wiilu dhalay mid awow iyo xoogaa naashnaashay masar bay geeyeen oo soo daabaceen bagruud bay isku soo daabaceen taa macnaheed waxay kutusaysaa waxyaalaha qariibka waxaa ka mid ah, anigoo aan la yaabo dadka soomaalida oo dalabatulcilmiga ama culummadaba sheegtaa oo qawaaniintan cabsan saddex meelood bay inta badan ka yimaadaan dadka waaqac waa inaad la socoto qolada koobaad oo calanka u sida oo maxaa la yidhaahdaa kubadda laadaysa waxay ka yimaadaan suudaan ifriqa caalamiya ka yihahda jaamaca ifriqa caalamiya oo dowladda suudaan bay ka yimaadaan kulliya shariic wal qaanuun bay ka soo baxaan qolada labaad waxaa weeye waxay ka soo baxaan sacuudiga bay ka yimaadaan qolada saddexaad waxay ka yimaadaan masar qolada masar ka timaada suudaan oo kulliya shariic wal qaanuun daraasaysa oo wax lagu soo baray oo caqliga maxaa la yidhahda looga kaadshay iyo kuwa maxaa la yidhaahdaa masar ka soo baxo shariic wal qaanuun daraaseeya warkooda waa warura fahmi karo laakiin qolada ka yimaada xijaaz oo jaamaca islaami madiina munawara ka soo baxa umulqura ka soo baxa jaamacatulimaam ka soo baxa jaamacada sacuudiga ka soo baxa qaanuun maxaa la yidhaha wadci iyo kuliyadiisu kama jiraan culimmada joogtana ma aaminsana waataan soo maraynay mana aaminsan kamana jiro lagumana daraaseeyo waxyaala damba hadda la wadwada anugu ma ogi wadaadadina waatan ay wada radiyeen ad ujeedaan taariikh dheeroo la yaqaanu leeyay wadaadada marka soomaalida oo ruclaynayo o ordaayo xijaas nooga meel jaamac islaamiya ka imaanayo oo umulqura ka imaanaya haddana qaanuunkii loo ordaahaya hagay ka soo biyo cabbeen horse isweydiiye maaha war adiga culummadaadii iyo jaamacadaadii iyo waddankaad ka timid oo islaamku waxaan lagamama amsaxumin sinu wejiga ku dhita waa radiyeen adiga maxaa ku wada xageed waxaan ka keena culimmadaadu ma aaminsana manahajdaadu ma aaminsana jaamacaadkaagu ma aaminsana dowladdaada laguma yaqaano adigu inkaaro inay kugu dhacday yaa sheekh ku ah waa wax lala yaabo wey ninkiina anugu fiqa caalimihan ka soo baxay jkuliya sharc walqaanuun qaanuunka laysoo baro waama qaldan inkaar baa igu dhacday waa garanay towbad unbaa in loo qabto laakiin kanow xaggeed ka timi ha la weydiiyo qolyaha noocaas oo ololay ha la weydiiyo ayb wadaad maxaa la yihahda muddo soddon sana aan saaxiib ahayn oo maxaa la yidhaha ree bariga afrika jooga waxba sheegi maayo jaamica islaamiya madiina munawar ka soo baxay maxaa la yidhaha laakiin tawfiiqda ilaahay ka qaaday suxba minhu tawfiiq ayaa waxyaalahan maxaa la yidhaahdaa yuu galay waan la hadla waxaan ku war heedhe adigu waxaan kuwaba kuseeyaan dawladdaad ka tigi jaamacaysa madayna munawar waxaan uma daraaseeyo adiga xagga kaasoo gashaa waaye dhexaas intuu hadlay iyo muxaadara jeeday wuxuu yidhi qaanuun baa qolo dhallinyara ii keeneenoo waan fiiriyeyo markii toban safxa la rogo dhowr safxa markii la rogo qodobkaanaa qaldan haddana waa la rogaya haddana kanaa qaldan qaanuunku marka waa saxan yahay wax dhiba male haddii ma qodobo yar ku jiraan waa saxan yahay wuxuusan garanayn oo la socon fahansanayn qaanuunku maqsadka hore oo la dejinayo somaanaan soo sheegin qaanuunka maqsadka hore loo dejinaayo maaha inuu shareecada waafaqo laakiin muxuu yahay waxaa loo hadda somaanaan soo marin fiqiga islaamka wixii qawaaniinta waafaqsan baa laga qaadanaya bimacnaa qawaaniinta dadka dejinaya leys waxaa la aqbiya maaha waxay wax ku dejinayaan dadka masaalixdooda waxa anfacaya howlo noocaasay ku dejinayaan aysan dadku ka didaynin ayay wax ku dejinayaan marka qof marku saa u fiiriyo ilahi waa fiican sharciga waafaqsan yahay laakiin maqsadka iyo ujeeddada iyo cidda lagu dejinayo meesha laga keenay shareecada ilaahay ma ahane waa qaanuun faransi orab bitaaquuti kufri weeye cidda xukumaysana waan kuu soo sheegay oo maxkamada fadhiidana waayaa waaye culimo miya maya sheekh cabdinuur iyo sheekh maxamed haadi iyo macali cumar faaruuq midna ma ahane in sheekh boqolsoone waayo waxaa weeye balaaya meesha u fadhiyo looyara u fadhiyo marka wadaadku xataa ma fahansana wey mar waa u sheega waxaan ku ihi niyo dhegayso bahalkan mabaadi iyo arkaan iyo rumiyuu ku taagay maqaasid buu leeyahay tafaasiir buu leeyahay haddii aadan fahansanin oo daraase iyo aadan ulahayn aqoon aadan u lahayn waxaw ciddi aqoon ole ad uga dambaysa hawshaa ku qaldan hawshaa ku qaldan marka wuxuu kale uma daca waxay ugu jeedaan ilaa iqaamati taqniin in la maxaa leeyahay la oo la keenay soo celiye weeye caam kun afar boqol labaatan iyo lixdii waa hadda wey adala soxo qilatun in yar weeye in yar oo langaabaa soo celiyey oo min almuntasibiina kuwa u nisba sheegto maxaa isu aaneeya ila alcilmi cilmi isu nisbeeya bay soo celiya hawsha taqriib waxay dhahaan soo celi kii waagii malik cabdilcasiis he waaguu joogay bay waxay dhaheen hadda hala soo celiyo malik cabdalla markuu joogo hadda malik cabdalla markuu joogo bay dhahen hala soo celiyo haye wa bacdu katabat aljaraaid kuwa jaraa'idka iyo maxaa joornaallada wax ku qora ayaa warkii soo celiyey wey hadaana allahu ilaahay hana hanuuniy buu kuhi sheekhu wa iyaahum ayaga lima khtulifa wixii laisku khilaafay fiihi dhexdiisa min alxaqi oo xaq iyo sawaab ah biidnihi ilaa idinkaa nagu hagaajiyo nimanka marka hadda hawshii soo cusboodiyey mala cabdilcasiis laga diiday culummada islamku la wejiga kaga nuftee laguna ijmaacay nimanka soo celiyey oo jaraa'idka wax ku qoray oo wadaadada oo dakaatirada iyo maxaa kuwa maxaa cilmaaniyiinta ilaahay ha soo hanuuniya ayagii annagaba xaqii sawaabkana hana tusaway innahu alle subxaanahu nasanaantiise yahdi man yashaau ilaa siraat lmustaqiim jid toosan buu ilahay ciduu doona ku hanuuniya ilahay jidka toosan anigu hanuuniyow tahay wuxuu yidhi alfasl aali fasalka saddexaad waxaa weeye xujaj lmukhaalifiin weye xujajka iyo maxaa layiha ay wataan iyo gartai adilada ay wataan almukhaalifiina xujaj lmukhaalifiin hawshaa nimankan ugu khilaafsan xujajkii adiladay wataan iyo wa jawaabuhaa in ayadii laga jawaabo xujadooda in la sheego lagana jawaabo taasaa halkan looga hadlaya wuxuu yidhi sheekhu laqad dakara waa sheegeen almukhaalifuuna nimanka maxaa la yihahdaa mukhaalifiinta nimanka mukhaalifiinta inaan waxbaan ku qoray moog maxaa hoos u tegay waxay sheegeen sima laqad dakara way sheegeen almukhaalifuuna nimankan ugu khilaafsan taxriimka oo dakaatiradii wadaadada wax sheeganahaya iyo asariyiin waxay noqdaanba waxay sheegeen cadadan tirooyin bay sheegeen oo min almusawiqaati waxyaalaha cuntansiiye ah ama socodsiiye ah maaa la maaa la yiaahdaa musawaqaat waa jamc musawaqin soo ma taqaanin musawaqaat nakira fi ibtida soo ma naxwada kuma taqaanin waa tii ayadaay musawaqaat waxaa laga yeedaa almujawizaat waxyaalaha baneeya almubiixaat waxyaalaha baneeya almubariraat waxyaalaha cudurdaarada ah waa intaa macnaheedu marka laqad dakara wajiga almukhaalifuuna cadadu waxay sheegeen min almusawiqaati waxyaalaha banaynaaya ama cuntansiinaaya ama socodsiinaaya ama banaynaaya allatii midaasoo dandana ay ku dul wareegeen weeye dandana ay ku dul wareegeen aymaan ay ku hunhun u yihaahdeen wy dandan ay ku dul wareegeen bihaa ayada weeye man sabaqahum cidduu soo hormaray warkoodu weeye man sabaqahum cidduu soo hormaray man sabaqahum ciddii maaa laga ka horeysay biixdaasi soo darisin iyo keenihii soo cusmaanaysin hadii fitna fitnada in la soo darisiyo wey allatii dandana bihaa man sabaqahum ciddii soo hormartay oo maxaa la yidhaahdaa maxay ahaayeen masaaridii eh, atraactii qoladii maxamed cabdicaiis warka u keentay asxaabu uljaraa'i wixii oo dhan wey alatii dadara biha man sabaqo ciddii maaa la soo hormartay wey maaa la biixdaatin ama cidda ayaga ka horreysay kuwan hadda jira cidda wax ku qoray kuwii ka horreeyey biixdaati hadi fitna fitnaha in la soo nooleeyo boorka laga jafo wey wa ahamuha midada ugu muhiimsan waxaa wey maa yati waxa imaanaya musawaqaadkaas mubariraadkaas cudurdaaradaas kuwa ugu muhiimsan waxaa weeye anahu bitaniin anahu amar yeeshaana bitaqniin in wax la qodobeeyo ayay tataxaqaqu ku xaqiiqoobaysaa masaalixun masaalix baa lagu helaya manaafic fiican baa lagu helaya wa tandaficu waxa meesha uga baxaysa ku dafcoobaysa ku baxaysa weeye mafaasidu mafasid waaweynna waa ku baxaysa cudurdaarkaasay keenay waxay dhaheen shadii shareecada qodobo laga dhigo masaalix iyo manaafic waaweyn baa lagu helaya hadda haysan mafaasid badanna meeshay uga baxaysaa haye markaasay keenay wuxuu ku yiri sheekhu wal jawaabu jawaabtu waxa weeye anahu amar iyo hani min amacruuf waxyaalaha laisla ogyo la yaqaan waxaa ka mid oo meel oolkaa ana diin alislaam diinta islaamku waxaa weye saalixu waa mid saalix oo u cuntama oo maxaa la yidhaahdaa u qalmo weeye likulli zamaanin wa makaanin zaman kaste iyo wakti kaste iyo makaan kaste meel kastoo la joogo diinta islaamku waa saalix waa lagu dhaqmi waa la qabsan waa lagu kala bixi maxkamadaa la geynaya walaqad marad waa soo martay weeye alayhi cala islaam diin islam waxaa soo martay cusuurun casriyaa soo maray cusuur itisaac waktigii casriga itisaaca wey dowladiisu ay baahday wey dowladiisu waa baahda meel walba waa gaartay wey ka tisaaci dowla alcabaasiya wey ka tisaaci dowlat alcabaasiya fii qaaraat ahalaa saddexda qaaradood ay gaartay wey qaara alafriqiya qaara maxaaliya eshiya iyo qaara aorobiya saddexdaas maxaali dowla maxaali cusmaaniya waa gaartay maxaali cabaasiya dowla cabaasiya waa gaartay oo dee maxaa la yidhahdaa eshiyana hadee waaba xijaas iyo maxaa la yidhahdaa warba kama jiraba ilaa maxaa la yidhahdaa afghanistan iyo hindiya iyo jaynaha ayay gaartay xaggan maaa l afrikanaha de maaa la yihahda afrikada maaa l bari oo dhan iyo maaa l afrikada galbeed iyo maxaa la yihahdaa bariga afrika maaa la yiraahdaa maxaa la yirahda isha waqooyiga afrika intoo dhan weliga gaarta wey oroba soo ma aha hadda faransiiska talyaaniga burtuqaal maxaa la yihahda dhul dhan eh, bay bay gaartay wey sbain dhul badan bay gaartay waad garanaysaa dawla andalusiya baa waxaa loo jeeda dawla andalusiya ayaaba ka biya dhigto halkaa joogtay wey xagga u tuurmar saddexda qaalood marka way gaartay wamaca daalika iyadoo saa jirto taxaqaqad way xaqiiqadoo dhab bay noqotay wey alcadaalatu bitaxkiim shariica cadaaladii dhab bay noqoto waa la helay saddexda qaabo dadka ku noolaa bitaxkiim harica hareecadoo lagu dhaqmahaye wey qawaaniin looma baahan taqniin looma baahan qodobayna looma baahan wey wantashara waa baahay weeye alyusru fudaydkiina waa baahay wey yusrigii diinta islaamku waa baahaye cadaaladii wey wartafaca waxaa kor noqday alxaraju ciriirigii iyo dembigii iyo dhibkii oo dhan maxkamadihii gaalada iyo curfigii caadaadkeeda maxaa leey xeerka qoyska lagu qabanaa meeshu ka baxay wey walam yucraf lama garanin walam yucraf lama garan cabra taariikhi taariikhda dhexdeedii camra waxaa la ohan karaa dhexda camra waxaa la ohan karaa oo kaloo lagu fasiri karaa sooyaalka sooyaalka taariikhda sooyaalka taariikhda uu macnaha socotay macnaha muruur taariikhu walam yucraf lama garan cabra taariikhi taariikhda dhexdeedii ama sooyaalkii taariikhda oo la soo maro lama garan can waaxidin hal mid weeye oo min ala'imati amiiradii boqoradii ka mida almuctabariina oo maxaa lactibaariyo la garanayo amiir sharci ahaa lama hayo oo maxaa la yihaha wujuubi maxaa la yihaha ku waajibiyey ilzaami alqudaati qudaata kullaasiyo ku waajibiyey fii axkaamihim xukunkooda biqowli waaxidin hal qowl wey hal qowl oo yidhi tusaalaan qowl shaafici dhinac ugama leexan kartaa qowl maalik dhinac ugama leexan kartaa qowl maxaa la abu xaniifa meel loogama leexan nihir ma jiro lakin sharecada waxa lagu dhaqaayo marka walam yucraf camra taariikh taariikhda sooyaankeeda taariikhda dhexdeeda lagu magacan waaxde hal midoo min alaimati almuctabariin hal ictibaariyo sharci ahaa wujuuba ilzaami inuu ku laasimiyey oo waajib uga dhigay alqudaata rababka maxaa leh culamada qudaada fii axkaami xukunka ay ridaan maxkamada ka ridahayaan biqowli waaxidin hal qowla waaxidoo imaam leeya kumaysan waajibin fadlan iskaba dhaaf fadlan iskaba daa weeye camaa yadcuu waxay u yeerayeen haaulaahi kuwaan ayaga oo min taqliili shariicati shareecada in la qodobeeya qodobo gooniba in lagu soo waxeeyo maa iska badaaye xataa madhab goonihi iyo qowl ahayn goonihi leeyahay lagu laazim waddan baa idhiin wey fadlan iska badaa camaa yadcuu ilayhi haaulaahi min taqliili shariica oo bimaa shayga ka mida weye yunaasibu munaasib u ah oo u qalmo wey u cuntama alcasr alxaadira casriga aan joogno wey la soco qawaaniidda waxa loo dejinayo oo dowlado u qaylinahayaan oo wadaadada u qaylinahayaan kortigood maxay tahay ujeedada u ruclayna u qayla koofiyada uga daadan cimaamadu waxaa weeye oo kabaaba xoorahayaan waa inay yidhaahdaan qaanuun waafaqsan sharci cali casriga iyo maxaa la yidhaahdaa cawlamada iyo ilbaxnimada iyo reer galbeedka hala dejiyo oo shareecada yaa nala dhihi shareecadu waa jaamido waxaa weeye meesha laga soo guuray saan naloo dhihin aan shareecadan qodoblaysano gaaladan aan macadaana ma qaanuun waan dejino ilbax baan aan dhahno waxaa weye waxaa la wado casriga kuntigood maxaa le ka imato gortooda waay wada qaanuunka turkigaoo kale ha la dejiyo midka maleesiya oo kale ha la dejiyo say horumareen sooma arag tiknolojiya sooma arag daxgaceed hadda dirahayaan hawshaasi wadaadada macaana laga kari lahayaa nasal allah salaam wa calaa qowlihim haada biqowlkooda markii la qabto fa fii kulli casrin casri kaste taqniinun jadiid baa loo baahanaya sheekh jazaa allahu khayr haddii qaanuunka la dejiye uu ku soconaayo alcasri iyo xaadir iyo ku soconaya ilbaxnimada aad tirana saasaan qaanuunka u dejinaynaa oo idinku waafaqno waxaan leenaha boqol sano markii la gudbo oo casrigaa la gudbo dadka nool waxay u baahanayaan qaanuunkii aan tirana shareecadu waafaqsanya ee kisbaayar weeye ka guur weeye ka nasiib ka nasaar weeye waa la tuuraya qaanuun kaloo haddana sharcia oo diina ayaa la dejinaya wa haadaa daliil muxuu yahaye inuusan kii hore sharci ahayn lanno shareecadu maxay ahayd saalixun fii kulli zamanin wa makaan soo ma ahayn haa qaanuunkan aadna tiraan shareecadu waafaqsanya oo la qodobeeyey casrigaa markii laga gudbo ee kasbaagad buu noqonahayaa waa la tuurahayaa taqniin cusub baa loo baahanhaya taa maxaa ku caddaatay kii hore usan sharci ahayn diintana waafaqsanayn baatilna ahaa diin la-aanna ahaa qaanuun maxala shaydaana waa ku caddaatay soo maa warka waa sheekhu godka guday marka ayago alىa haada qwlihim w alىa qwlihim haddii la qabto lagu socdo haada oo kan a wey fafii kulli casrin casr kasta wakti kasta zaman kaste waxaa loo baahanaya yuxtaaju waxaa loo baahanhayaa wey taqniinun jadiid baa loo baahanhayaa ile kii hore maaa l muuqaab casrka lama socon karo casri ku dhisnaa walba qaanuunku wey casrigiina waa laga gudba mid cusbaa loo baahnaya rabbanaa laa tuzi quluubanaa bacda id hadaytanaa rabbanaa yaa rabbiga rabbinaa wey rabbiga no laa tuziq hama iili weyo haleexi weyo quluubana annaga quluubtanada bacda id hadaytanaa markaadna hanuunisay oo sawaabkii khayrkana waafaqsay ilaahu qalbiganaga haleexin weeye aamiin wadaada inta sharcigi iyo diintii maxaa laya ku dhex jiroo fahmay haddana dhinac uga boodahay oo qaanuun u ordahaya waa musiibo ومن hadi المسوقات waxaa ka mida weeye watiga ii fiiriya watiga caawa dhaafi maayo madaxweynihii horaan maxaale dagaal galay caawa iska wa min hadi musawaqaat mubariraadkan waxaa ka mida ku yidhi annahu amar iyo shaniye bitaqniini waxyaalahay la yimaadeen ku andacun waxaa ka mid a bitaqniini qodobo in shareecada la qodobeeyo ayay yacrifu naasu dadku ku garanahayaan weeye iyo wazuwaaru nimankana soo dadkana soo bodo dalxiisayaalka wasaaratu dalxiis soo ma taqaanid wasaaratu dalxiis dadka ay keento oo min khaarij ilbaladi lmuslim beledka muslimka banaankiisa ka yimid waxay garanahayaan oo ogaanayaan bima sayaxkum wuxuu ku xukumahayo bihi asagaba alqudaat qudaad waxay ku xukumahayaan qofka dalxiisaha ah oo raba inuu london nooga yimaado niyo safaaradda markuu ka soo qaadanahaya soomaaliya ama sacuudiga qaanuunkaa yaallaguba akrinahaya waa qaadanahaya jeeb gashanaya wuxuu ogyahay soomaaliya markuu tago waxyaalaha mamnuuca ka waxyaalahan mamnuuc ahayn waxyaalaha u banaan waxyaalaha qaanuunka buu akrinaya ingiriis ku qoranba marka waxa waya wadadka isagoo og usaa ku imanayaba laakiin kitaab allo jeebka wadaad ugu jira masaajid fadhiya hee yaa london jooga dalxiis muxuu ka garanaya wadaadka ninka marka gaalka oo dalxiisa wuxuu u baahan yahay qaanuun in loo dejiyo uu akriyo marka waxay dhaheen hawshaa waa in la sameey hawshaa waa in la sameey oo maxaad gaaladan ka rabdan dalxiisayaalka maal iyo hanti iyo shaqo iyo hayaado iyo he istismaaraad iyo warshadaa imaanaya hawshan aa wadaad soomaaliyed waa laga jooga hadda meelaan joogo sheegi maayo salafiyiinta sheega oo sacuudiga ka yimid wuxuu yidhi waxaa weeye waddan wixii muslimiin oo maxaa la yidhaha sultaanma oo safaarada reer galbeed jooga waa waddan mugdiya wey maba ifahay murba mala sheekh <laughs> safriinkii qarnigii tobnaad soo baxay wuxuu ku leeyahay wadan islaama haddaan muqdisho safaarada gaala joogin muurba kama ifaayo waa mugdi wey dhuwaayaa fadhiyaba naabudda waa safaarada maxaa la carada laga buuxiyo markaas wadanku ifaaya nuuraya <laughs> nasal allah salaam marka waxay dhaheen anahu amar yeeshana bitaqniin in la qodobeeyo shareecada ayaa yacrifu naasu dadku garanaya iyo wazwaaru dadkana soo booqanaya oo dalxiisayaal swaad waa dalxiisayaalka la soco oo gaalada a weeye min khaarij اbeled اmuslim oo ka imaanaya waay garanayaan bima sa yaxkumu bihi اqaadi bay garanayaan qaanuunka jeebka ugu jira waa ogyihiin somalia waa ka jira tusaale ahaan maxal saasi maal wadan ku imaanaya wix dowladdu aysan ogolayn qanunka ogolayn waa iska ilaalaya wax ogolayaana waa ku dhaqmahayaan waxaa u baahan horta in la isweydiiyo maxaa la yirahdo wax lainka weydiiyo beled muslimiin ma la ogol yahay inay yimaan dalxiisayaal reer galbeedu wa bilmunaasaba waxyaalaha ilmaayo waxaa ka mid ahaa imtiyaasaat alajnabiya waxaa ku jiray oo fasaxnayd dadka gaalada yurub intay ka yimaadaanoo soo dalxiisaano iska tagaano doomada soo raacaan ayagoo qaawano khamradoo wata dooma ku wata caalam islami intay iska yimaadaan dawla maxali turkiyan aysan la hadli karin meeshay rabaan maxali isku qaawiyaan isku fulfulaan walciyaadu billah saasa ka mid ahay waxaa marka u baahan in la isweydiiyo caalam islaamiga waddan islaami loo ogol yahay dalxiisayaal gaala ah hadaa waa su-aal sheekh salafka taabicin atbaacu taabiciin waxay fadwoodeen gaalada dalxiisayaalka waxay dhaheen boorsooyinka xambaarsanoo wareegaya madaxa lagu dhufanaya jawaasiis wey jug wey maxay wadaa zino iyo maxaa la aids iyo coronavirus iyo inay carruurta fidneeyaan ayay faafinayaan waxay dhiheen waa loo naseexaynaya naga noqdaan inay caadi balan hadday leeyihin hadday diidaan hee waa laga shaqaysanaya marka horta ma banaan tahay waa su-aasha u baan suwaartan aan sheegay dalxiisayaalkan sheekho waa u baan horta in la isweydiiyo safaaradaha u baan in la isweydiiyo sheekh in laga naqaasho baan laga wada hadlo marka warka asaga bay maxaa la la yimaadeen wey warkaasi ay la yimaadeen wal jawaabu waxaa weeye bana alqawaaniin alwadciya qawaaniinta la dejiyey oo maxaa la yidhaha dadku qoran mudawanatun ay majmuucat laxkaam mudawana waa majmuuca w majmuucat اaxkaam mudawana waa majmuucat اaxkaam ayaa la yiraahdaa w mudawanada waxaa laga wadaa majmuucat waa axkaam maxaa la majmuuca oo la jamciyey wey axkaam jamciye oo la qoray oo meel lagu wada qoray ayaa la yirahdaa lianna alqawaaniin alwadciya waxaa weeye mudawanat اkubra alimaam maalik soo ma taqaanin mudawanadu waa majmuuco weyn oo axkaam iyo maxaa aqwaal iyo masaa'il ku qoran tahay taas laga wada lianna alqawaaniin alwadciya mudawanatun ee majmuucatun weeye waa majmuuco weyn oo axkaam lagu jamciyey iyo aqwaal iyo masaa'il wey walaha waxaa iyadooda u sugnaaday lawaaixo lawaaix bay leedahay lawaaixda macaani badan bay lawaaixdu leedahay lawaaixda midkood macna kooda leedahay waxaa ka mid a ah, majmuucatu min almawaadi tuwadixu litandiimi alcamali fii hay-atin baa la yidhahda lawaaix waxaa la yidhaha waa jamcu laaixe waxaa weeye waa majmuucatu min almawaadi waa majmuuco iyo gobol koox weeye jumlo weeye min almawaadi maadooyinow maadooyin ah ayb tuwadixu waxay cadaynaysaa litandiimi alcamali fi lhay-a hay-ah iyo dad meel degan tusaale jaamacad baan wax ka dhignaa macad baan wax ka dhignaa hawl baan wadnaa waxaa weye waxaan degsanaynaa lawaaxiya timetable hebel shaqada adaa waqtigaan iskale waqtigaa adigaa iskale hawsha adaa iskale waa lawaaxiya tandiim la raacayo dersiga caawa anaa iskale habeen dambe hebel baa iskale masaajidka dersigan ka socda waa tandiim iyo lawaaxi la raaco taa waa xagga luuqa ahaan waa hawl iska caama mid labaad maxaa layidhaha loo yaqaan lawaaxda waxaa weeye xagga qaanuunka markaan joogno ila qaanuuniyiin baan hadda maxaa layidhaha qaanuun wax ka daraasaynaayaan nahay ayib waa anaa rajul qaanuuni waa markii loo jeeda xagga maxaa la yidhaha in laga hadlo oo la kala tuuro laa min xayu tabiiq ictiqaad washahwa la soco laakiin dowladaha inaan maaa camal ka raadsado waxaa la yihahda maxaad ka leedihin hawsha ayaa jawaabteed waa imaan doontaa waxay maxaa la yidhahda markii lawaaxida laga hadlay qaanuunka markii laga hadlay waxaa la yidhahdaa mustanadun qaanuuniy ba lawaaxida maxaa la yidhahda mustanadun qaanuuniy weeye yuqadimuhu axad almutakhaasimay shaksiyan oo biwaasitamuxaami looyarka maxaa la yuwadixu fiihi wajhat nadari fi dacwa oo maxaa la yujiibu fiihi can iddacaa'i khasbi maxaa markaan qaanuunka joogna maxkamadaha joogna waxaa la yihahdaa lawaacish maxaa la qaanuuniya waxaa la yihahdaa maa yuadimu wuuu soo gudbinayo musnad iyo ayl waa ayl iyo musnad soo gudbinayo axad mutakhaaimiin shakhsigeen asagaa soo gudbinaya qoranay dacwisa soo dhiibay maxkamad u dhiibaya aw biwaasita muxaami ama looyar baa maxali u qoraayo u diyaarinaya kabacdina looyarka soo gudbinayo wajhata nadarihi asagu suu qadiyadda u arkay xukunka iyo masalada ayuu ku cadaynaya yuwadicu fiihi maaa wajhata nadrihi fii dacwa sheegashada wey aw yujiibu fiihi wuxuu kaga jawaabaya can iddicaai khasbihi cidda asaga kasoo horjeeda waxay sheeganay buu kaga jawaabayo taasa marka laga wadaa hal iyo lawaaxi laga wadaa marka maxkamadaha la joogo ayb lannu annagu maxkamadaha cindanaa he cindanaa maxaa la difaacun wadicaa markaad maxkamad joogto laba rugni baa shaqaynaysa markaad maxkamadda soo gasho rugni dicaa waa rugni difaac sheekhu labadaa rugni baa shaqay dadka kale maxaa weye daawadayaal wey anagu meeshan ka fiirsana ciyaarta ka dhacaysa koransaan ku fadhina miyaan cabaynaa waxaan fiirinaynaa iddicaaga iyo difaaca bas Ah, mid yar hadda waa arkay soomaaliya ayaa waxyaalaha sar aqligu bixiy ka mida oo youtube-ka hadda fadhiya iyo maxale facebookka oo le waxaan idin barahayaa dhallinyarada kayfa tudaaficuuna qadiyatakum wa kayfa tucriduuna maxale qadiyatakum ka anaa qaanuunka ka aqoon ogshee wax ogyaana ma jirto laftii waan dadalaya midkaas wax meesha ku hayo ma jirto meelaha shafriiqa caalamiinta xoogaa kusoo waxwaxaystay wuxuu la socdo hadda qaab loo qarxiyo ma yaqaano idacaaga mabuul adyada maqbuulada iyo adyada marfuudada ataa ma kala saari karo waan dhegaystay waan fiiriyey laa yacrifu qadya maxaa maqbuul qadya marfuud maa marduuda ma kala yaqaan wana ma kala saari karo laakiin xoogaa ua youtube-kan maaa la yihahdaa xooga wax kaga hel rabaa wax jira maaha walaha lawaaix bay leedahay weeye walaha mudawanada waxaa u sugnaaday majmuucada lawaaix bay leedahay majmuuca tafsiiriya oo wax lagu fasirahayo waxaa lagu fasirahaya qaanuunkan sheekh tafsiir buu leeyahay wadaago aduu tafsiirka macali ibnu kaiir akhriso tafsiirka qaanuunka hageli rag baa fasirtee oo meelu fadhiyo wey ayb maxamed siyaduray waxay ka sheegeen ruya been waxday ma aqaane qaanuunka lama jebiyo laakiin waa la leexiyaa walcilm cind allah boqolyii ku kacsanaa ka sheegay murmaanu maahay laakiin waxay yidhahdeen qaanuunka iyo dastuurka dowladda lama jebiyo doqon ha noqoni laakiin maxaa la sameeyaa aa la leexiyaa kabacdi hebel buu qabanaya beerkaa lagu dhufanaya maxaa dhacaya waxaa jirta maxkamadda la yiraahda hee maxkamadda maxaa la yihaahdaa degdega baa jirta waaa loo yaqaana maxakim mustajala waa luqa carabiya lagu yihaahdo intensive maxaa court macnaha maxkamad degdeg ah oo maxay tahay qadiyo degdega niman dawladda ku kacsan inqilaab niman doonay loo yarba lagu sii maayo saana loo filin hawshooda waa xukman yihin waa dilayin leexada hala saaro bug waa la kala tuuray cindana sheekh maxaakim waa noocyo way sheekhu marka maxaa la samaynaya dastuurka lala jeliyo laakiin xoogaaba saa laga siiya kabacdi hebel buu qabanaya maxkamada badbaado maxkamada badbaadada maxay ah, badbaadinaysaa maxay badbaadinaysaa waa laydin sheegayshaa ah, maxkamadda badbaadada waxay badbaadinaysaa qaranka iyo dawladda ayay badbaadinaysaa dawladda iyo qaranka iyo jiritaan waddanka badbaadinaysaa ninba cinqiraab isku day waxbaa ku xabaabushay dawladda ka soo horjeedaan dastuurkay dabcayna kala tuureen dawladda iyo nidaamka weeye badbaado waa lagu qabanaya la kala tuuraya warkaa nimankaa iyaga waad fahamteen wamaca daalika bukuri sheekh wey wamaca daalika iyada hawshaa jirta oo lawaaix iyo ay leedahay tafsaasiir ay leedahay yajhaluha jaahil buu ka yahay inuu ku yidhi asawaadu acdam min annaas dadka intooda badan sawaadu acdam dadka intooda badan qawaaniintan jaahil bay kayahen mana garanayaan inteenan hadda meesha joogta hadii la yidhi qaanuunka dawladda ma taqaanaa waxdeen ma naqan mana anaan arag wadaadadaana waxay ku dacwoonayaan annahu bitaqniini yacrifu maxaa la yidhaha annaasu wazuwaaru min khaarij badl muslim bimaa sayaxkum biqudaat waa been wey sheekabaroolig waba kama jiraan adinkoo wadamadii jooga ma garan kartaan qaanuunka mana ogdin siyaasiyiintan ka warqabin bo intuu hadlaa waa le qodobkaasuu khilaafay waba kama jiro waxna ma garanaya laleeyaha siyaasi mu akriso war kama hayaan maca dalika yajhaluha maxaa qawaaniinta waxaa jaahil ka ah weya asawaadu aclam min annaas dadka maxaa la madowgooda badan meesha uga jaahilba mana garanahayaan rag yar baa garanahaya oo siyaasiyiin iyo looyaro iyo hay-ado ku shaqaysta ayaa garanahaya oo dadka ku baadow hadda caalamka gaalada maxaa ka jira don't talk to me talk to my lawyer hadda caalamka gaalada maxaa ka jira mataqaanaa don't talk to me aniga hayla hadla yaa lala hadlayaa talk to my lawyer looyarkayga la hadlo ficil intaan kugu dhiftay ilkaa kaa daadiyo gaariga kaa daqro oo wax kugu sameeyo maxaa leeya gabar kufsado waxaan leeyahay don't talk to me talk to my lawyer maxaa dhacay looyarku asagaa garanaya qaabka wax loo tuuro qodobka wax lagu dilo midka laga fakado midka laga dhaardusmeeyo waxaasoo dhan asaga qiinbaarashada ayaa yaqaan dadka looyar maa dadku maxaa leeyahay sharciga qaanuunka wax yaqaanaa waa naadir dad yar baa yaqaano mutakhasisiina yaqaana sheego marka been yaa laydin sheego inamaa in kale maaha yacrifuha waxaa garanaya qawaaniinta alqaliilu in yar baa garanaysa oo min almutakhasisiina kuwa ku takhasusay bidaraasati maxaa la qawaaniin qawaaniinta in la daraaseeyo shahaado lagu soo qaato jaamacada loo tago maxkamada loo tago la baaro lagu soo jeedo lagu mushaar qaato qolyahaasaa wax ka garanahayo walihaada sidaa daraaddeed buu yiri walihaada sidaa daraaddeed ka sura badatay weeye wlihada sidaa daraaddeed ka sura badatay qodobkana dhambey walihada sidaa daraaddeed ka sura badatay buu yidhi makaatibu lmuxaamaati maktabadaha iyo xaafiisyada maktab waa xaafiisyu walihada kasuradu way badatay makaatibu muxaamaat baa badatay xaafiisyada ragga looyarada ah badatay weeye fi duwali dowladi bay ku badatay allatii dowladadaasoo taxkumu ku xukumaysa bilqawaaniin bay ku badatay wey albaab walba waxaad ku arkaysaa antony baad ku arkaysaa looyar garyatan baad ku arkaysaa ariiqaad marto laba dhismo saddex dhismo markaad gudubto waxaad ku arkaysaa antony office waad ku arkaysaa garyaqaan baa ku qoran dadka fayl bay ugu jiraan maxaa dhacay qof walba waa la haysa qof walba waxbuu rabaa inuu qaldo midna waxbuu rabaa inuu qabsado kala tuuro mid waxbuu waxaynaya kuntu mid walbuu rabaa inuu dhakraw loo yarin baa meel foriyo lacag wey marka maxaa la yirahda akoonnada lacag u shubayo wuxuu ku yiri marka eh, fi lmakaatib maxaa walihaada kaura maxaa la yirahda makaatib lmuxaamaat muxaamaatii ragga loo yariinta xaafsada batay fi duwal lati taxkum biqawaaniini maaa qawaaniinta wax ku xukunta wlwaaqicu waaqicaan ku noolnahayna khayru shaahidin markhaati midka ugu khayr badan runtiisi markhaatiga annagaaba shaahida annagaaba joognaba maanta maxkamad ma tegi kartid adoo looyar kula socota ma tegi kartid miyaa tegi kartaa maku dhacdaa hadda siyaasi kaste madaxweynaha hadduu rabaa soo maro maxkamad ma tegi karo ilaa looyarkiisu hor socdo oo maxaa dhacay qaanuunka waxba ma garan karo la kala tuuray xasha lagu tuuraayo looyarka hawshaan yaqaano jara kaboodada isagaa yaqaana kanaan degay kanaan degayaahe kanana ilaaba isagaa dhahayo ah. hawsha iyaga qaan laakiin adigu siyaasi aad tahay waxaad waxba kama garanaysa marka adigu cabdi waxaad u tahay looyarkaa daba socotaay talk to my lawyer want to talk to me tahay hawshaas ka dhigir tahay waxa iyadan ku noqonayo sheekhu wey fa haaulaahi alkhilla kuwa xataa yarkaa laftigooda alladiina kuwaasoo yacrifuuna garanaya haadihi alqawaaniin qawaaniintaan garanayo og cilmiga u leh hum ayaga laftigooda fi aalibi sida badan mukhtalifuuna waa kuwa maxaa laa khilaafaya weeye mukhtalifuuna waa kuwa khilaafsan oo khilaafaya maca qudaatihim qudaadooda maxkamadaha jooga ma waafaqayaan waa diidayaan xukunku keenana waa burinayan wa laga xukmi jiro waa burinayaan waa bilmunaasaba nimanka hadda hawlaha loo ololiyo wadaadada waxayla sheegaan waxaa ka mid a ah waxaa ka mida ah musawaqaadka wadaadkuna uusan sheegin taahuru qaci khusuumaati wadacaawa waxay dhaheen shareecada wax lagu kala saarahayaa waxaa ka dhashay bay dhaheen khusuumaadkii gooyo intii wadaadku minhaajka wax ka baaraayo oo saxiix muslim wax ka baaraayo oo kitaabka wax qur wax ka baaraayo oo tafaasiirta ka baaraayo saddex bilood baa kasoo wareegaysa dhaheen laakiin haddii la qodobeeyo qodobay gaalaa laga dhigo yar yara waxay laba habeen saacadba go-aan ka gaaraya maxkamad waa kala soconaysaa warkaasna waa baail waxba kama jiro meeye so yaa iska dhoobantay hadda maxali maxkamadaha gurigii maxali aad ka dacawootay hal sano toban sano so in weli laysu daba taagan yahay si in la iska daba wareegayo mayridaan waxba kama jiro warka ayago waxaa ka mid a ah waxyaalahay sheegeen oo waxay masuuqaadka ka mid ah waxaan shareecada u qodobaynaynaa ikhtilaafu maxali qudaad maxali fii qadaayahum wa axkaamihim qudaada inta ukmooda iskhilaafaya midka maxkamadda dhinaca joog magaalada jooga waa tuurhaya kan maxaa baydhabo jooga xukunkoodu tuurhaya kan ganabahari jooga xukunkoodu tuurhaya inta iskhilaafi wahaayeen hal qodob ma hordhigaynaa kan madaxa joogi kan maxaa la yihahdaa baar dheere jooga hal qodob bay ku tuurhaya hawsha iyada miyay miyay suurto gasha balad buldaanta ugu jira qaanuun maxaa la yihahda taqniinku ka jiro waxaa weeye ayagaa ugu daran ikhtilaaf alqawaaniin ayaa ugu daran qudaada xukmiga marka waa been iyo sheeka baraleyo wax ka jira malo hum ayaga laftigooda fi qaali mukhtalifuuna maca qudaati way khilaafsan yihin fakullu mid kaste maxay isu khilaafaan u fiirsan fakullu mid kaste yufasiru wuxuu ku fasirayaa haadihi qawaaniin qawaaniinta wuxuu ku fasirayaa calaa maa yara siduu asagu arkaayo soo ima seen sheegin tafaasiir bay leedahay wadaadkuna ma tafsiiri karo faqiihuna ma tafsiiri karo mufasirka muxadis ma tafsiiri karo laakiin yaa fasirahaya rajulu qaanuuni looyarka muxaamiga fasirahaya cid kaloo fasiri karana ma jirto ayb fakullu yufasiru qaanuunka wuxuu ku fasir haadihi qawaaniin wuxuu ku fasiraya calaa maa yara siduu arkahayo culimaya saa tiri maahane saana waa dhici kartaa wey ayb fakasrad waxaa badatay indahum cind maxaa la yihahdo qudaad waxaa badatay iyo cind almuxaamiin waxaa badatay alictiraadaat in la isbushiyo maxaa la laishardiyo laysku dhaco ayaa badatay calaa tanfiidi in la fuliyo axkaami qudaatihim qudaadooda maxkamadaha jooga oo dowladaha maxkamada jooga axkaamtooda in la fuliyo waxaa weeye ictiraadaad iyo bush baa lagu keenay maxkamad markaasa waa lagu leeya bendin bendin bendin bendin baa socoto haddii maxkamad aad dacwo geyso waxaa weeye maalin walba waxaa weeye waxaa lagu leeya bil walba waxaa lagu ballaminaya bendin baa le bostbon bendin baa lagu leeya goorma afar bilood shan bilood hal sana kabacdi bendin bostbon baa lagu leeya waa soconaysaa ilaa goorma konton sano weliba bendin baa soconaysaa weliga iska soconaysa weliga soconaysa hadda soomaalia maqan qadaya caalamiga la isku haysto dib loo dhigay ma maqasha mala socotaa maxaa dib loogu dhigay ma fahansantihi الرجل القانوني يفهم sheekh الرجل القانوني iyo faham wey laakiin caamaday shacabkay dadku dib baa loo dhigay qadiyadii dacwadii dib baa loo dhigay laa yafhamuun midka maahay naxnu nafham sheekh wax dib loogu dhigahay nafham sheekh wax loogu dhigahay sir baa ku jirta sheekh sir baa ku jirta ayib sir baa ku jirta marka waa ina hawsha afaada marka qadaayaadku dib bay u dhacayago wa unshiat maxaa le waa la waa la aasaasay wey unshiat waa la aasaasay maa yusamaa wixii lagu magacaaba la aasaasay weye bilmaxaakim istinhaafiya maxaakim wa lagu magacaabo la asaasago maxaakim ibtidaaiya ayaa jira maxaakim maxaa ibtidaaiya maxaa darajada kooraso ma taqaanaa ayaa jirta maxaakim waa noocyo badan yihiin wey maxaakim waa badan yihiin kuwa gooniyaa jira oo maxaa la yidhaha alijra maxaa la yidhahdaa ijra maxaa la yidhahdaa dembiyada waaweyn oo laa yuktafaru lagu qaado ay ka mid tahay maxkamadda badbaadada wey kuwaas hawlo waaweyn wey ayb marka kuwaas hadda ma ahan waxaan ka xaajira maxaakim la yidhaha ibtidaaiya ama darajatu maxaa la yidhahda darajada koobaad waa dadko dhan baa wada tago maxaakamul caama maxaa jira darajada labaad oo maxay tahay istinaafu waa tana wa unshadu waa la bilaabay waa la aasaasay maa yusaab bilmaxaakim istinaafiya ayaa la aasaasay istinaafiyadana waa laga sarreemeeyaa maxkamatul caama ayaa ka sarraysa weeye oo yay u dhaxaysaa maxkamatu maxay u dhaxaysaa qofka wax sheeganahaya iyo midka lagu sheeganahayo iyo qaadiga laftigiisa ee intaas u garqaadaysaa kabacdi intaa markay hawshaod u fiiriso hadday go-aan ka gaarto khayr haddii lagu ganco go-aankeeda lagu qanco waa soconaya haddii lagu qanci waayo ayadana waa la tuuraya waa laga gudbaaya maxkamat ulculyaa baa la aadaya la soco darajaad w hawshu darajaad marka hawshaasa maaa la bila waa xata alqudaatu iyo qudaadda laftiga maxkamadaha jooga mukhtalifuuna waa kuwa iskhilaafsan oo kala duwan weeye kala duwan yihin ninba meel waxu tuuraya falam yarfac muusa koryeelin ataqniin in wax la qodobeeyo ikhtilaafahum ikhtilaafu lqudaa muusa meesha kama saarin oo walam yanfac ma anficin waxna uma tarin xiina idin markaa iyadaa yowma idin wakti idin marka waxba uma tarin wix aad tiraadeen shareecada hadii la qodobeeyo ikhtilaafku meesha ka saaraya dadku isu soo dhawaynaya ah, xukunka in durbal layduu soo dadejinaya wixii ayagaha ah, qaanuunka in la gartaa ka dhalanaya dadka waddanka ku nool ay gartaan dadka dalxiisayaalka ay gartaan wixii oo dhan waxba ma tarin dadkii qaanuun dejiyey wax uu u taray ma jiro maa aqna cali min juxu wax uu ka taray ma jiro wax faa'idina ma jiro wakiinu waa baatil iyo dhaan daban gaalla weeye halkaas ka sii wadayna hamdan insha allahu taala hada billahi tawfiiq insha allah wasallam ala nabiyina muxamed wa ala alihi wa saxbihi ajmaciin